bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlihi وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma ynfacuna wزidna cilma qaala alimaam abuاlxuseyn muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah اllah xadaثna wxadaثna abu bakr bn abi shayba fii fadli الشhahaadaةi fi sabiili اllah wuxuu ku saabsan yahay ashahaada in la shahiido oo lagu dhinto fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa iyo diintiisa korraysiinteeda shahaadadaasi fadligeedii buu ku saabsan yahay qaala waxadaثanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaثanaa abu khaalid alaxmar sulaymaan ibnu xayaan can shucbat bn اlxajaaj alwaasidi can qataada ibnu dicaama saduusi waxumayd dawiil can anas bni malikin khaadimi rasuuli اllaahi abu xamsata albasri radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi maa min nafsin naf ma jirto tamuutu dhimanaysa oo lahaa uu u sugnaado cinda allahi ilaahay agtiisa khayrun khayr ilaahay agtiisa khayr ku haysa ku lah oo khayr helaysa intay dhimato lahaa uu u sugnaado deenna cinda allah ilaahay agtiisa khayrun khayr oo ugu sugnaado janno iyo khayr oo yasuruhaa ma jirta naftaas oo yasuruhaa uu farax gelinteenna annahaa tarjicu inay noqon lahayd ila dunyaa adduunyada naf dhimato oo intay aakhara janno hesho adduunyo in lagu celiyo jeclaan lahayd ma jirto wey yasuruhaa uu farax gelin ma jirto annahaa iyadu naftaasi khayrka heshay inay tarjicu ku noqoto ila dunyaa adduunyada kuma farxayso walaa anna lahaa habaa uu u sugnaado xataa addunyaa adduunya iyo wamaa fiiha adduunyada iyo wixii ku dhex jiroo dhanba ha la siiyee in adduunka loo celiyo naf jeclaan lahayd ma jirto iyadoo janno gashay ila shahiidu shahiidka mooyeene fa innahu shahiidka jidka alla ku dhintaya fii sabiili illah iyo iclaa kalimati illaah yatamanaa wuxuu tamaniin oo uu dooni oo uu jeclaan oo majeeran an yarjica bi an yarjica inuu ku laabto adduunyadii oo fa haddana la soo dilo fi dunya adduunyadii haddana lagu soo dilo fii sabiili mar labaad wuxuu saa u yeelina waxaa weeyaan u tamaninayo limaa yaraa wuxuu arkay daraaddeed oo min fadli shahaada shahaadada fadligeeda ah in fii sabiilillah lagu shahiido fadliga iyo derajada uu ku helay darteed yaa wuxuu leeyahay mar kalena yaa kugu soo dilo oo aad sii kordhisatid maraatibta iyo darajadeed qofkaa unbaa tamanin oo dhihi yaa adduunka gu soo igu celiya waa kii khayrka helay kuwa dee aan khayr helin ee xumaato la kulmay ayagu rabbi irjicuun bay leeyihiin adduunyada mar kale ilaahu nugu celan soo camal falle laakiin qof intuu janno galay adduunyadii ka maarmay oo ilaahay adduunyadii dhibaatadeediiba dhaafiyey oo haddana leh adduunyadii igu celiya ma jirto oon shahiidka ahayn shahiidkun adduun ma ahee yatamannaa an yarjica fa yuqtala fi dunyaa adduunyada in haddana lagu dilo daraaddeed adduunyada dhexdeeda lagu dilo fii sabiilillaahina lagu dilo lima yaraa min fadli shahaada qaala waxadaanaa muxamed ibnu muhanaa wamanu bashaar bin daar qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa moxamed ibnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucba ibnu lxajaaj alwaasidi can qataada ibni dicaama asaduusi qaal samictu waxaan maqlay anasa bni maalikin anas bnu maalig oo yuxadisu ka warramaaya can ilnabiyi nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam qaala nabigana wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jiro yadkhulu ljannata jannada intuu galo yuxibu haddana jecel an yarjica inuu ku laabto ila dunya adduunyada waana laha ana lahu walow ana lahu haba u sugnaado maa calal ardi ardada korkeeda wixii ahaaday oo min shayin barwaaqadeedii iyo adduunyada nicmadeedii ah gacantaba ha loo geliye kayru shahiidi shahiidka waxaan ka oo doonayo in lagu celiyo adduunya ma jirto fa inahu yo shahiidku yatamanaa wuxuu tamaniino uu majeeran oo jeclaan an yarjaca inuu ku laabto adduunyadii oo fa yuqtala inuu adduunya loo sii dhiibo ma rabee in haddana la dilo cashara maraati toban jeer limaa yaraa wuxuu arkay jannada ku arkayoo min alkaraamati karaama ah lilmujaahidiina washuhadaa shuhadada darajadooda ay leeyihiine jannada uu ku arkay darteed ayuu leeyahay yaa ii kordhiya toban jeer iga dhiga qala xadaana saciid bnu mansuur qala xadaana khaalid bn cabdillaahi daxaam alwasidi qaala can suhayl bn abi saalix isamaan can abihi abi saalixin dakwaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qiila lilnabiyi nabiga calayh salaam baa waxaa lagu yidhi maa yacdilu ljihaada jihaad maxaa u dhigma fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa lagu jihaado caza wajal camalka u dhigma ee ajirkiisaoo kale lagu helo nabi allow muxuu yahay qaala nabi wuxuu yidhi laa tastadiicuuna laa tastadiicuuhu ma kartaan camalka jihaadka oo kale ah maba la imaan kartaan hadduu jira xataa lama imaan kartaan qaala wuxuu yidhi saa'ilkii su-aasha saxaabigii abu hurayra faacaduuhu waa ku celiyeen calayhi nabiga su-aashii laba jeer oy dheheen nabi allow wax jihaad u dhigma oo camala ma jira ow alaaa saddex jeer bay ku celiyeen kullu daalika su'aal walba markay weydiiyaan ma dhammaan yaquulu wuxuu ugu jawaabaya laa tastadiicuunahu ma kartaan wa qaala fi ahaaliثa markii saddexaad baa nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi mahalu lmujaahidi haddaad rabtaan camal jihaadka u dhigma oyna kari karin mahalu lmujaahidi mujaahidka tusaalihiisa iyo tilmaantiisu iyo mahalkiisu fii sabiili illaahina ku jihaadaya ka mahali saa'imi qof sooman oo kalaa weeyaan saa'imkii alqaa'imisaa'imi kii soomanaa maalintii alqaa'imi taagnaa habeenkiina salaatuleylu taagnaa alqaanitii akhrinaayay biaayaati illaah aayaadka ilaahayna akhrinayay laa yafturu aan noogaynin min siyaamin soon aan ka noogaynin oo marra afuraynin walaa salaatin walaa yafturu can salaati min salaatin salaadna aan ka noogayno maraan fadhiisanayno oon ka baxaynin xataa yarjica almujaahidu ilaa mujaahidka uu kaga soo laabtay fii sabiili illaahi tacala ilahay waddadiisa qofkee kala marka inta la maqan yaha bil laba bilood saddex bilood lix bilood bay qaar maqan jira intaasi ninka maalin walbana soomi kara habeenoo dhanna salaad u taagnaan kara qur-aankan afka aan ka dhigaynin qofkaas umaa lamida ah buu nabiga calayhi salaam kaana ma kartaan qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaana abu cawaanata alwadax bnu cabdillahi yashkurixa xadaana zuhayr bnu xarbin abu khaysama qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid dabixa xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana abu mucaawiyata moxamed bn khaasim adariir kulhm can suhayl bihada lisnaad sanadkaa soo maray naxwa wax lamida qaala xadaanii xuseyn ibnu caliy alxulwaani qaala xadaana abu tawba arabiic ibnu sulaymaan qaala xadaana mucaawiyata bnu salaam can zayd bni salaam annahu samaca wuxuu maqlay aba salaam alxabashi wasmahu mamduur qaala wuxuu yidhi mamduur xadatanii nucmaan ibnu bashiir nucmaan binu bashiir ibnu sacad radia allahu canhuma ayaa ii warramay qaala nucmaan wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda mimbari rasuuli illaah rasuulka calayhi salaam mimbarkiisa agtiisaan joogay faqaala rajulu nin baa hadlay nabigana waa maqlayaa nin baa wuxuu yidhi maa ubaalii u aabbayeeli mahayo allaa acmala inaanan samaynin camalan camal bacda alislaami islaamka kadib kol ilaa aan asqiya inaan waraabiyo alxaaja mooyeene kol haddaan islaamka soo galay camal iiga muhiimsan ma jirto xujayda oon waraabiyo oo aan u khidmeeyo ilaa an asqiya alxujaaj alxaaj xaaji inaan waraabiyo waxaan ahayn oon u aabayeeli oon ka jeclahay islaamnimada kadib ma jirta buu yidhi wa qaala alaakharu kii kala hadlo wuxuu yidhi maa ubaalii annagu aabayeeli mahayo allaa acmala inaanan samaynin camalan camal bacda alislaam islaamka gadaashiis ilaa an acmura inaan camiro almasjid alxaraam mooyeene cimaarat almasjid alxaraam wax igala weyn anna ma jirto camiritaankiisii bibinaa'ihi wasalaati fiihi walictikaaf fiihi camiritaanka oo noocyo badana masjidkaa ma anigu ku jiri lahaa oo hawlihiisa aan u taagnaan lahaa wa qaala aakharu kii kale saddexaad baa wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah jidka ilaahay oo lagu jihaado yaa afdalu ka fadli badan mimaa qultum waxaad tidhaahdeen oo dhan jihaad fii sabiili illahi baa ka khayr badan fazajarahum waxaa canaantay haddii hadalka isku tuurtuureen cumaru cumar bnu khadaab radia allahu canhu majliska fadhiyey baa canaantay oo waqaala ku yidhi laa tarfacuu aswaatakum sawdkiinna kor ha u qaadina cinda mimbari rasuuliillaah rasuulka calayhi salaam mimbarkiisa agtiisa sawdkiinna iyo dhawaaqiinna kor ha u qaadina marka mimbarkii buu diidan yahay masjidka nabiga markaasi inuunan joogin bay u eg tahay sidaa weeyaan sida hadalkaad ka fahmi doonto mimbarkii nabiga calayhi salaam agtiis wa huwa yowmu ljumca waxay maalin jumcaa tahay ay tahay oo masjidkii aan fadhinoo nabiga sugayna khudbadiisii dhawaaqa kor u qaadaysaan daaya walaakin idaa sallaytu ljumca markaan jumcada tukado oo nabiga intuu imaado khudbeeyo jumcadana tujiye kadib dakhaltu waan u geli nabiga calayhi salaam fastaftaytuhu waxaan weydiini fii maa waxa aad ikhtalaftum fiihi isku khilaafteen nabigaan soo su'aali intaa ka hor buuqa iyo bulaanka daaya masjidka nabiga mimbarkiisa aad ku murmaysaan faanzla allahu caza wajal ilahay baa wuxuu soo dejiyey ajcaltum siqaayata alxaaji wacimaarata almasjid alxaraami kaman aamana biاllahi walyowmi alaakhir waahada fi sabiilih wajaahada fi sabiili اllahi marka siqaayat alxaaji iyo cimaarata almasjid alxaraam miyaad ka mid dhigteen qof alle iyo intuu rumay aakhiro jihaaday ha ma sinna qofka mujaahidka mu'minka ilaahay aakhiro rumeeyey jihaad kale ku darsaday qofkaasaa ka fadli badan saasuu leeyahy saas waa ayaddu macnaheedu alaaya ilaa akhirihaa waxadaaniihi cabdullaahi bnu cabdiraxmaan addaarami qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa mucaawiyatu qaala abaranaa ahbaranii zayd labadaba waan soo marray mucaawiya bnu salaam iyo zayd bnu salaam annahu samica wuxuu maqlay abaa salaam alxabashi mamnuur qaal xadaanii nucmaan bnu bashiir ayaa ii warramay waa saxaabi ibnu saxaabi qaala nucmaan wuxuu yidhi kuntu cinda minbari rasuuli illaahi sala allah alay slam bimidli xadiidi abi tawba baabu fadli alqadwa ka lahaadda fadliga ay leedahay niska hore oo la socdo war rawxa caraabada niska dambeoo la caraabo fii sabiili illaahi ina loo kallaho loo caraabo fadliga ay leedahay labada xilli ee ay tahay qofka socotada ee musaafirka inuu ka faa'iidaysto nis hore nis dambe labadaas oo jihaad fii sabiililah loo socdo fadliga ay leedahay qaala xadaثna cabdullahi bnu maslamata bnu qacnabi qaala xadaثna xamaad bnu salamata can haabit ibnu aslam albunani can anas bni malikin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam laqadwatun kallahid fii sabiili illaahi lagu kallaho aw rawxatun caraabid fii sabiilillaahi lagu caraabo iyaduna yaa khayrun min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha waxa ku guda jiro dhan ka khayr badan buu nabig alayh isalatu wasalaam adduunyada wamaa fiiha waa faani naciimuhaa faaniya nicmada adduunku waa wax tegi doonto dhammaan doonto laakiin kallahaad aad subax fii sabiililah u baxday ama u kalladay ama u carowday nicmada aad ka helayso iyo thawaabkeeda iyo ajirkeeda waa baaqi wey wax dhammaanaya ma aha wax dhammaanaya ma aha dayib fii sabiilillaahidaasi wuxuu ku dhacaya jihaadka fii sabiilillaahi laakiin alimaam nawowi wuxuu leeyahay culimmada qaar ba waxay dhaheen wax allaale wixii duruqulkhayr oo dhanba ayaguna fii sabiililah way soo gelaysaa haddaad dalabulcilmi u baxdo iyo haddii aad silaturaxim u socoto iyo haddii aad khayr kale iyo wanaag kale u socoto oo dhanba fii sabiili illahi alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar way soo wada gelaysaa laakiin marka hore ayaa iska leh dukhuul awali oo soo galaya aljihaad fi sabili cinda alilaaq markay la ilaaqo isoo ku dhacaa qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala akhbaranaa cabdulcaiiz cabdulcasiiz bin abi xaazim can abihi aabihiisa abi xaazim ah salamata bnu dinaar can sahl bni sacdin isaacidiyi radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi walqadwata walqadwatu yaqduuha alcabdu fi sabiili illah walqadwatu ama walaqadwatun kalahid oo yaqduuha alcabdu uu kallaho fii sabiililah ku kallaho yaa khayrun ka khayr badan min addunya addunyada wamaa fiiha wax gudaheeda ah ka khayr badan jidkaasi fii sabiili illahi oo la qaado wax walba ka khayr badan nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri ayib qala wxadana abubakr bn abi shayba wzuhayr bnu xarb bnu khaysama qaala xadaana wakiic bnu jarax can sufyan athawri can abi xaazim salama bnu dinaar can sahl bni sacdin isaacidiyi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi hadwatun ka lahaad ow rawxatun caraabo fii sabiili illahi loo kaloo loo caraabo khayr waxay ka qarbaanta min adunya addunyada wamaa fiiha waxa kuguda jiro dhan adduun iyo waxa gudaheedaba waa wax faani ah oo laga tegi doono oo nicmo kasto iyo barwaaqo kastoo lagu haysto maalin baa qofka uu noqon doonaa hayru madkuur wax jiraba uunan ahaanaynin adduunyada gudaheeda iyo guudkeeda waana wax dhow oo qof walbaba tegitaankiisa waa dhowdahay inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiban wey ayib qala xadaana ibn abi cumara maxamed bnu yaxya qala xadaana marwan bnu mucaawiyata alfazari an yaxya bnu saciidin yaxya bnu saciid alansaari can dakwaan abi saalix aha can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi nabiga calayh الsalaatu wasalaam lowlaa ana rijaala min ummatii aye fi dakhili darsi ma rabi sheekaya ee hadal lama ogoli xadiidka noo akrinayno xadiidka rasuulka alayh الsalaam lama ogolo hadal caadana oma lihin dayib haddii aanan aragteen inaan ina fiirinaynin isku waxaynin ragga qaarkii s nacam mar mar baan ar fiiriyaa aawa ah, xaggeen marayna sheekh ya haddee tana hee aga ka bilowa sheekha magaciisa dariiqadayda daraasada markaan joogo akaademiga ah iyo markaan xalqada joogo way kala duwan yihiin laba dariiqaan leeyahay cindii dariiqataan markaan xalqada joogo caadadeyda waxaa weeye inaan darsigaygaa un aan ku mashquulsanaado un dad waxaa imaanaya lilaahi u yimid fii sabiilillaahi ku jira qadwatun ow rawxatun ku imaaday oo ma baahnam ishraaf iyo muraaqaba iyo dabagal laakiin markaa madarasooyinka iyo jaamacaadka aan joogno waxyaalo badan waxaa jira xarbulaqdaam oo indhaha ku hayo oo aan isku dayo labdu lfasli duruqu tadriis iyo fulaan waxbay dhahaa noo akhriyaan marka labadaa dariiqaan leeyahay haddaan dariiqada kalean soo ceshani dayib xadaana ibn abi cumara qaala xadaana marwan bnu mucaawiyata alfazari can yaxya bni saciidi can dakwan abi saalixin can abi hurayra qaala qaala rasuulu ulahi sala allah aleh wasalam nabig wuxuu yihi lowlaa ana rijaala min ummatii rag ummadayda ka mid ah haddii wasaaq alxadiid haddaynan ayna ahayn wa qaala fiih wala rawxatun fii sabiili illahi waa soo maray dadkii aan tabar haynin ay ku jihaadaan oo nabiga calayi salaamna uunan u haynin wax waasacaho arrimahaasaa soo maray wasaaqa alxadiid wa qaala fiihi wala rawxatun fii sabiili illaahi caraabo jidka ilahi lagu caraabo aw qadwatun ka lahaad yaa khayru min addunya addunya wabaa fiiha ka khayr badan nacam imaam maalik waad garanaysaan qisadiisa soo moo caadadiisa waxay ahayd inaan majliskiisa lagu hadlin xataa nin la yidhaahdo hishaam ibnuman soo baara ninkuu ahaa oo meel fog ka yimid shaam buu ka yimid mise ciraaq mise andalus meel ka yimid ayaa yimid aabihii baa soo diray wuxuu yidhi orodoo kasoo kuu soo dhakriyo ka soo dhegaysta imaam maalik maaligna wax lagama dhagaystee waxbuu ka dhagaystaa dadka caadadiisa maxayd alqira'atu cala sheekh waa lagu dul akhrin jiray isaga waxba muuna akhrin jirin ku dul akhrini markaasuu deena wixii tacliiqi iyo wixii kale iyo uu saxa iyo arrimahaas hishaam waa yimid aabihiina wuxuu yidhi orod ka soo dhagaysta sheekh imaam maalik marka lagu dul ariy lagu dul ariy dul dul ariy xalqadii dhexdeedu farta taaga wuxuu yidhi sheekh nagu dul akri adiga noo akri adiga aan kaa dhegaysanaya qabtuu yidhi intii la qabtay yaa si fiican loo garaacay markaasuu aad u ooyey oo isku murjiyey wuxuu yidhi waxaan ka imaaday dhul aan dhoweyn meel hebel baan ka imaaday aabbahay baa yidhi ora sheekh maali wax kasoo ka soo akriso adigana garaac baad iigu dartay oo waad i garaacday intaasaan kuu soo socday halkaa nin baa waxaa la imaam maalig yidhi haye bal fariiso intuu yidhi yuu akriyey dhowr iyo toban xadiid buu akriyey xoogow asaga oo u yar naxay calaa calkiis halkaa nin baa la sheegaa inta kale maxay ahayd qiraa'a cala sheikh inna waxaan isticmaalnaa asimaacu min lafdi sheikh sheekha lafdigiisa oo dhegaysanno laakiin imaam maalik madhabkiisa muxuu ahaa alqiraa'atu cala sheikh waa lagu dul akhrin jiray haddaba xijaaz sheekhaana sheekh cabdilmuxsin cabaad xafidahu allah kaana yuqra caleyh waa lagu dul akhrin sanadkii waa lagu dul akhrin xadidka lagu dul akhrin kadib uu oo meelaha qariibka sheegi oo muxuu aha sanadka u ka hadli uu tacliiqinaya soo saa maaha cabdullaahi raggaas ninkaasaa soo maraatika ah ayib waayahay intaa markaan kaga baxano xadaana abubakr bn abi shayba waisxaq bn ibrahim wzuhayr bn xarb walafdu abi bakr waisxaq qala isxaq abarna waqala kran xadaana almuqriy cabdullahi bn yaziid can saciid bn abi ayubi xadaani shurxbiil ibn shariik almacaafiri can abi cabdiraxmaan alxubali qaala samictu abaa ayuubin yaquul qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga wuxuu yidhi hadwatun fii sabiili illah waddadii ilaahay oo loo kallaho ow rawxatun caraaba khayrun ka khayr badan mima alacat calayhi shamsu qoraxda waxay u soo baxdo waa qarabada u dhacdo qaala xadaanii moxamed bin cabdillahi bni quhzaada qaala xadaanaa caliy bnu xasan can cabdillahi bni mubaarak almarwasi qaala akhbaranaa saciid bni ayuub waxaywa bnu shurayxin qaala kullu waaxidin minhuma labadoodaba xadaanii sharaxbiil bay dhaheen sharaxbiil binu shariikin can abi cabdiraxmaan alxubali annahu سمع aba ayuub alansaari aba ayuub ansaari wasmuhu khaalid bnu zayd mashhuuran bikunyatihi khaalid ibnu zayd yaquul asagoo leh qustandiniya yuu ku xabaalan yahay meesha qustandiniya la yidhaahdo xeebtaas ku xabaalan yahay turkiga hadda raacsan ama muxuu aha qubrus qubrus oo meesha ay dhahaan oo qustandiniyada marka istanbul bay ahaan jirtay yaa marka hadda loo lagu magacaabaa jaziirat qubrus buu ku xabaalan yahay abu ayub alansari yaquul isagoo le qaala rasuulu llahi sala allah alay slam bimili sawa baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaanu maa acaddahu allah waxaa la caddaynaya wuxuu ilahay u diyaariyey tacala korhaye lilmujaahidi mujaahidka fi ljannati jannada gudaheeda ugu diyaariyey oo min adarajaatin darajooyinah darajaad waa ka sarreeya ambiyadoma ka koraysa xadaana saciid bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bnu wahbin qala xaddaana abu hani alkhawlani can abi cabdiraxman alxubali can abi saciidin alqudri رضي allahu canhu ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal ya aba saciid abaa saciidow buu nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam man radiya billaahi rabba ninkii ilaahay ku raadli noqdo rabbinimadiisa see ilaahay loogu raadli noqdo rabbinimadiisa rabbi waa khaaliqu lmaalik almudabbir weeye inuu khaaliq yahay oo maalig yahay oo maamulka koonkao dhan uu asaga leeyahay qofkii ku raadli noqda oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala aqdaartiisa kowniga ah iyo muxuu ahaa axkaamtiisa sharciga ah intaba u hoggaansama qadarka kownigaaba u hoggaansama wixii musiibaa ku dhacda inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun buu lah ilahi buu u sallimayaa wixii axkaam sharcigana waa ku raadli noqon oo oh, haddii wax la amrana wuxuu leeyahy samicnaa waatacna haddii wax laga reebana samicnaa waatacna buu leeyahay man radiya billaahi rabba ninka oga raadli noqda rabbi rabbinimo wa bilislaami islaamkana ku raadli noqda diinan min jihati diin camal iyo ku dhaqan iyo cibaado ugu raadli noqda oo diinta dhaqan ka dhigta oo wax walbaba ka hormariya dhaqanka islaamka wa bimuxamadin nabi maxamedna ku raadli noqda nebiyan nebinimo oo awaamirtiisii qaata oo ateecoo maqla oo jeclaadoo rumayoo raaca wajabad ninkaa waxaa u waajibtay low asaga aljannatu janna qofkaa u waajibtay buu nabi alai salatu wasalaam waa war weyn warka asaga masalatu alcaqiida wey man radiya billaahi rabba wabilislaami diina wabimuxamedin nabiya waa saddexda su-aalaha qabriga laisku weydiin doono man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka intaa ninkii adduunka markuu jooga ku raadli noqday oo saddexdaas ayaga ah qalbiga ku hayay oo raacsanaa oo rumaysnaa wajabat lahu ljanna janna u waajibi su-aalaha qabrigana ka waswaasi maayo cabsina kama qabo fasacna kama qabo argagaxna kuma jiro walbahaarba kama hayo qabri iyo su-aashiisa facajiba laha abu saciid baa kelimada la yaabay waa la cajabay yani fadliga ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay intaba isaga isku hubaa faqaala wuxuu yidhi acidhaa iigu celi calaya korkayga yaa rasuula rasuul allow fafacala sidii buu yeelay nabiga waa ugu celiyey uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam markuu arkay abi saciidoo middan aad ola yaabay oo ola tacajubay oo aad iyo aad qiimaheeda ola yaabay ayaa nabigu wuxuu yidhi janno geliddeeda arrintu keliya maahe ogow waa ukhraa waxaa jirta khaslo kale oo yurfacu bihaa lagu kor yeelo alcabdu addoonka miata daraja boqol darajo filjana jannada gudaheeda khaslo kale iyo camal kaleo waxaa jira jannada qofka markuu galo boqol darajo kor lagu qaadi maa bayna kulli darajatayn labada darajo inta u dhexaysaba kamaa bayna asamaa'i waalardi samada arda inta isku jiraan ayay isku jiraan boqol darajo oo sidaa isku korsaaran meesha u koraysa ayaa la geyn camal baana lagu helaa oo ilaahay qofka maaragtay waafajiyey qaala wuxuu yidhi abuu saciid wamaa hiya yaa rasuul allah tana ka cajab badan tii hore maxay tahay qaala aljihaadu fii sabiili اllah jidka ilaahay oo lagu jihaado aljihaadu fii sabiili اllahi waa ku celiyey sala allahu aleyh waalih wasalam baaban wuxuu ku saabsanyay man qutila fii sabiili illah qofkii jidkii ilaahay lagu dilo kufirat khadaayaahu dunuubtiisaa la dhaafaa ila dayn dayn mooyeene hmm? aa يقول المحدث الإمام هشام بن عمار رحمه الله باع أبي بيتا له بعشرين دينارا فجهزني للحج فلما صرت إلى المدينة أتيت إلى مجلس مالك ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها فأتيته وهو جالس في هيئة الملوك وغلمان قيام والناس يسألونه وهم يجيبهم فلما انقضى المجلس قلت له حدثني فقال اقرأ فقلت لا بل حدثني فقال اقرأ فلما أكثرت عليه قال يا غلام تعال اذهب بهذا فأضرب فأضربه خمسة عشر فذهب بي أدونكيسي فضربني خمس, خمس عشرة درة فبكيت فقال لي ما ما يبكيك أوجعتك هذه الذرة قلت إن أبي باع منزله ووجهه بي إليك ووجه بي إليك كما أتشرف بك وبالسماع منك فضربتني بغير جرم ولا أجعلك في حل فقال مالك فما كفارته قلت كفارته أن تحد أن تحدثني آه بخمسة عشر حديثا قال فحدثني بخمسة عشر فحدثني بخمسة عشر حديثا فقلت له زد من الضرب وزد في الحديث fadaxika malik waqaala idhab siyar aclaam nubala axsant aad maqashaan sooma ya aye shan iyo toban xadiid buu ushi ku helay markaasuu wuxuu yidhi garaaca ii ziyaadiyo adna xadiidka ii ziyaadi garaaco marka garaaclaama hadda ini akhrinaynaayo laakiin hadal lama ogolo ogaada aaway ah, hadda baabu man qutila fii sabiili illaahi qofkii waddada ilaahay lagu dilo kufirad waxaa la dhaafi khadaayaahu dunuubtiisa ila dayn waxaan dayn ka ahayn waa loo dhaafayaa dayn uu dad bini aadama uu ka qabay waxaan ka ahayn waa loo dhaafi oo dunuubtii kalaha walow kabaa'ir baa allah ka dhigay qaala xadaanii qutayba binu saciid qaala xadaanaa leytun can saciid bn abi saciidin almuqbiriyi can cabdillaahi bn abi qataada can abi qataada anahu samicahu yuxadiu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waaalih wasalam annahu nabigu qaama waa istaagay fiihim saxaabadii dhexdooda fadakara lahum wuxuu u sheegay ina aljihaada fii sabiili illaah jidka ilaahay oo lagu jihaado waliimaana billaah ilaahay oo la rumeeyo afdalu lacmaal acmaal waxaa ugu fadli badan inuu yahay camal la sameeyo diinta difaaceedii oo nafta waxa u qaalisanaa lagu difaaco fa qaama rajulu ninbaa kacay faqaala yaa rasuul allah araayta waxaad ii sheegtaa in qutiltu haddii lay dilo rasuul allow fii sabiili illahi waddadii ilahay haddii lagu dilo tukafaru a tukafaru ma la dhaafi canii khadaayaaya dunuubtayda faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yidhi nacam haa in qutilta haddii lagu dilo fii sabiili illaahi wa anta saabirun adoo sabirsan oo muxtasibun ajirra gurubsanaayo oo muqbilun dagaalka qaabishan oo hayru mudbirin dhabarka aan dugaynin hadday kugu dhacdoo saa ku dhimato dembigaado dhan waa la dhaafi uma qaala rasuulullah markaasuu haddana nabigu wuxuu yidhi kayfa qulta war ku celi bal maxaa ii tiri su aashaadi ku celi qaala wuxuu yidhi saxaabigii ara'ayta ii sheeg baan ku idhi nabi allow in qutiltu haddii la idila fii sabiili illahi atukafaru ma la dhaafi can khadaayaaya canii xaggayga khadaayaaya dunuubtayda oo idil qofkii dembigiisa la dhaafa janna hore ka geli faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yihi haa wa anta saabirun adoo sabirsan muxtasibun xisaabanaya ajir muqbilun qaabishan cadowa hayru mudbirin dhabarka aan duweynun carabeynin haddii asaa ku dhimato haa ila dayna dayn mooyeene fa ina jibriila calayhi salaam jibriil baa qaala lii igu yidhi daalika arrinkaas jibriil baa intaa gadaal dambe iiga sheegay ila dayna dayntii marka aadamaha dayntiisii waa wax aad iyo aad u culus oo xataa addoonkii dembigiisi kale la dhaafay shahiidkaha ayaa waxaa la leeyahay looma dhaafayo waxaan dayn wixii dayn ku saabsan iyo xoolo bini aadam qofka ilaah inuu kuu cafiyo ama lagaa bixiyo mooyeene waa lagu haystaa xadiidkii laakiin nabiga calayhi salaam uu yidhi man akhada amwaala annaasi yuriidu aadaaha adda allahu canhu qofkii xoolaha dadka intuu qaada raba inuu bixiyo asagoo raba inuu bixiyo ilaahay baa ka gudaaya ayaa culammada qaar waxay leeyihin adallaahudaasi jumla khabariya haddii laga dhigo on ducaa iyo aynan ahayn ilaahay baa ka gudi oo xataa laba macnoba way yeelatay adduunyada buu ilahay u sahlaya dayntii dadka oo uu iska bixinoo ilahay baa ka fududaynaya mee hadduu u dhintana ilaahay baa ka gudi oo hadhow qofkii asaga ahayd daynta ku lahaa rabbi baa subxaanahu wa tacaala nicmadiisa iyo fadligiisa siinaaya asagana maaragtay badbaadinaya oo khayrkiisa siinaya ilaahay baa ka gudaaya macnahaasay culimmada qaarkood ku fasiraan laakiin haddii aynan maaragtay aynan ahayn daahirka xadiidka sida uu tusaayo waxaa weeyaan duyuunta iyo xuquuqda aadamaha ayagu waxaa weye qofkii lahaa oo kuu cafiya ama in loo guda waxaan ka ahaynoo lagu dhaafi ma jirto haddii kale camalkii saalixa qofka uu lahaa ayaa qiyaamo markii la gaaro loo qaadanayaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa muxamed bn muhanaa qaala waxay yidhahdeen xadaanaa yaziid bn haaruun akhbaranaa yaxya yacni ibnu saciid can saciid bin abi saciidin maqburi can cabdillaahi bn abi qataada can abihi abi qataada alxaariti bn ribciyin radia allahu canhu qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi ara'ayta ii sheegin qutiltu fii sabiili illahi bimacnaa xadiidi leyt oo kaluu sheegay leyt ibnu sacdina soo maray qaala waxadaanaa yo saciid bnu mansuur ilkowsaji qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can camr bni dinaar can moxamed bni qaysin xaa qaala waxadaanaa moxamed bnu cajlaan almadani can moxamed bni qaysin can cabdillahi bn abi qataada can abihi abi qataada can nabiyi sala allahu aleyh wasalam yaziidu axaduhaa midkood calaa saaxiibihi buu kaga ziyaadiyey wuxuuna la imaanin bukan la yimid dheeraada ana rajulan bax isku raaceen nabiga calayh salaam saxaabiga abi qataadaha yaa ka warinaya wuxuu yihi ana rajulan ata nabiya nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wa huwa cala lmimbari asagoo mimbarka saaran rasuulku faqaala wuxuu yihi ara'ayta in darabtu bisayfi sayftaydan haddaan ku garaaco gaalada oon saa ku dhinto dembigayga ma la dhaafi bimacna xadiid almaqburiy saciid bin abi saciid almaqburi qala xadaana zakariya bnu yaxya bnu salix almisriy qala xadaana mufadl yani ibnu fadala can cayaash huwa ibnu cabaas alqitbani can cabdillahi bni yaziid bn abi cabdiraxmaan alxubali can cabdillahi bni camr bn caas ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal yukfaru lishahiidi qofka shahiidkaa waxaa loo dhaafay kullu dembin dembi kasta ila dayna deynta ka hel kullu dembi cumuumkaas waxaa soo galaya xata alkabaa'ir dunuubta waaweynna xataa waa loo dhaafayaa qaala waxadaanii zuhayr bnu xarbi qala xadaana cabdullahi bn yaziid almuqriy qala xadaana saciid bn abi ayubi xadaana ciyaash bn cabaas alkitbani can abi cabdiraxmaan alxubariyi can cabdillahi bn camr bn caasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal alqatlu fi sabiili illah jidka ilahay qofka lagu dila yukafiru wuxuu dhaafayaa qatligaasi kula shayin wax walba ila dayna daynta mooyeene baabun fii bayaani ana arwaaxi shuhadaa ana arwaaxa shuhadaa shuhadada arwaaxdooda iyo naftoodu fi ljannati jannadii toos u tegaysaa meesha dadka kale ruuxdooda iyo muxuu ahaa jasadkooda iyo caalamulbarsikh ay ku sugan yihiin qiyaamaha markii la gaaro akhare la gaaray jannada weyn ay tegayaan laakiin inta kale qabrigaas iyo barsakhaas ama ayaa ama yuu nicmo ku haysan qofku ama cadaab uu ku haysanaya laakiin ehlu nimanka la yidhaha shuhadadu jannadii weynee jannatu cadniyeed yay toos u tagayaan naftoodii ayaga oo la dhexgeliyey sida soo socota calaa muxuu ahaa shimbiro wa anahum axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim yurzaquun ilahay agtiisa ayaa lagu arsuqayaa bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun aayaddii qur-aankeeda wey ilahay agtiisa lagu arsuqayaa axyaa way nool yihiin xayaatadaasi waa xayaato barsakhiya la dhahaa iyaduna ma aha nolosheennan oo kale bidaliil waa waa waa kan aan kafanay ee dhaqan ee muxuuha afan waa kan aan xabaalay ee qabriga aan dhignay ee carrada aan ku rognay ee ka soo dareeray ee islaantiisi la dumaalay carruurtiisi ay marka waa dhintay laakiin xayaato kale oo xayaata barsakhiya ah oo laakiin ka xoog badan xayaatada dadka kale barsakh ay ku nool yihiin oo toos jannada in lagu arsuqo dhexdeeda ah tana iyagu leeyihiin qaala xadaanaa yaxya binu yaxya waabubakr bin abi shayba kilaahumaa can abi mucaawiya xa xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandali akhbaranaa jariir waciisa bna yunas ibn abi isxaaq isabici jamiican can acmash sulaymaan xa xadaanaa muxamed bin cabdillahi bn numayr walafdu lah qala xadaanaa asbaad wabu mucaawiya qaala xadaanaa acmash can cabdillahi bni murata can masruuq bn اljdaci qaala sa'alnaa sa'alnaa cabdallaahi baan weydiinay huwa bnu mascuud weeyaane can hadihi alaaya aayaddan oo ilaahay yidhi walaa taxsabanna aladiina qutiluu ha u malaynina kuwii qutiluu la dilay fii sabiililah amwaata inay kuwa dhintay yihiin bal axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa yaa yurzaquuna rabbigood agtiisa yurzaquuna lagu ilah agtiisa lagu masruufaa qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn mascuud aayadda asagoo ka hadlaya amaa inaa qad sa'alnaa waan su'aalnay nabiga can daalika arrinkaa saxaabi wuxuu weydiin waa uu nabiga sidaasa asalah faqaala wuxuu yidhi nabigu arwaaxuhum mujaahidiinta mushaahadada ee jidka ilaah ku shahiiday arwaaxuhum ruuxdooda iyo naftoodu fii jawfi dayrin shimbiro calooshood bay ku jiraan shimbirahaasoo khudrin cagaar ah lahaa ay lahaa waxaa u sugnaaday shimbirahaasna qanaadiiru bay leeyihiin mataramakiska baalka la yihahdo finusiha waaweyn mucallaqa la suray bilcarshi carshiga la suray halkaasay aadayaan oy ku hoyanayaan sidii maaragtay wakru duyuur oo kale awkaaru duyuur shimiraha meesha ay usoo hoydaaneen saaxdaan oo kale ayaad baallo faynuusoo waaweyn oo carshiga allaha raxmaana ka laadlaada halkaasay ku jiraanoo degan yihiin tasraxu way soo foofi arwaaxdii shimbirahii baa foofaaya oo arwaaxdii shuhadada la geliyey min aljannati jannaday kasoo foofayaan min aljannati jannada xaggeeda ayay ka foofi xaydu shaad meel allaha meeshay doonto ayay ka foofaysaa uma taawii way hooyanaysaa ilaa tilka alqanaadiil qanaadiishaasi ayay haddana u hooyanaysaa faalaca waxaa soo fiiriyey ilayhim xaggooda rabbuhum rabbigood baa soo daalacday idilaacatan daalacasho qaala ilaahay wuxuu ku yidhi hal tashtahuun ma jeceshiin shayan waxaad doonaysaan ma jiraa yacnii jannada dadka gala maa tashtahi alanfus wataladacyun bay leeyihiin wax naftu ay jeceshahay in ishuna ku qabowsato waxaad jeceshihiinoo ishtahaynaysaan ma jirtaa qaaluu waxay dhaheen aya shayin shaygeebaan nashtahii jeclaanan ama ishtaheynayna oon doonaynaa wa naxnu walxaal naxnu annaga oo nasraxu foofayna min aljanna jannada xaggeeda xaydu shi'naa meeshaan doonno ka foofayna u foofayna fa facala daalika waa ku celiyay bihim ayaga talaata maraad saddex jeer buu ilaahay ku celiyay oo uu leeyahay hal tashtahuuna shay-aa waxma doonaysaan falamaa ra'w markay arkeen shuhaadadii annahum ayagu lan yutrakuu inaan laga tegaynin min an yus'aluu in la weydiiyo aan laga aamusaynin qaaluu waxay dhaheen yaa rabbi rabbigayow nuriidu waxaan doonaynaa an tarudda inaad celiso arwaaxanaa ruuxdaannada fii ajsaadinaa jidhkaannagii xataa nuqtala si haddana nanoo soo dilo fii sabiilika waddadaada maratan ukhraa mar kale falammaa ra'aa markuu alla arko an laysa lahum inuunan u sugnaanin xaajatun xaajo iyo su'aal iyo dalab kale turikuu waa laga tegayaa noqod ma jira ileene wax kale inayna sheeganayna markii la arkaa halkaa loo deenayaa marka jannadaasay foofayaan oo ay dhexdeeda socdaan oo qanaadiishaasi qanaadiishaasay u hoyanayaan ilaa qiyaamaha laga gaaro ruuxdooda iyo jasadkooda dib laiskugu celiyo marka qofka waxaa loo nicmaynaya ma jasadka ma ruuxda ma labada wada socotaa ayay culummadu ka hadlaan baabu fadluljihaadi waaribaadi jihaadka fadligiisa iyo ribaadka fii sabiili illaahi lagu ribaado qofka fii sabiili illaahi difaaca iyo xiraasada iyo ilaalinta diinta ayaa ribaad la dhahaa waraabiuu ilahay leh isbiruu wasaabiruu waraabiuu xadaanaa mansuur bin abi musaaxib qaala xadaثna yaxya bnu xamزة can moxamed bn waliid الzubaydi can الzuhri moxamed bn muslim can ada bn yaziid اleyثi can abi saciidin اlkhudri ana rajula nin yaata nabiya nabiga u yimid calayh الsalaam faqaal ayu naasi afضal dadka yaa u fadli badan faqaala wuxuu rajulu yujaahidu fii sabiili الlah nin waddada ilaahay ku jihaadi bimaalihi maalkiisa wa nafsihi naftiisa labadaba huray qaala wuxuu uma man yaa ku xiga nabi allow qaala muuminu mu'min fii shicbin fii shicbin min ashicaab meel gol oo golaha ka mid ah buuraha meelaha ay daaqa leh gosha la yidhaahdo ay iskaga dhowaadaan baa la yidhaahdaa yacbudu llaha rabbahu ilaahay caabudaya rabbigiis caabudi oo wayadacu naas dad kale kala fogaaday min sharihi shartiisa qofkaa naftiisana dadka shartiisa kala fogaaday ayaahna caabudaya meesha cidlada ah keligii iska jooga ee dembila'aan iska jooga qofkaasaa ku xiga waa xilliga dee cuslada iyo in dadku ay sharku markuu sharka bato oo fitantu badato oo dhibaatada iyo harajka u bato xilligaa weye xilliga ay fiican tahay qofka inuu sameeyo ictizaal iyo cusla marka waa masalada culama ay ka hadlaanoo alcuslatu waalkhulda alculzatu waalkhulda ayahumaa afdal baa lagu doodaa cusle oo dadka in laga dhex baxo oo meel cidlaa laiska dego oo salaadahaada iyo cibaadadaada iyo zakadaada khayrka halka ku samayso dadka aad ka dhex baxdo iyo inaad ummadda ku dhex jirto jamaacada ummadda ka qayb qaadato oo wixii khayr iyo salaadahooda iyo janaasadoodii iyo xabaalidoodii iyo mariidkooda la booqday iyo maskiinkooda wax loo tari iyo silatulriximki iyo umuuraha lagu dhex jiro kee khayr badan ee culammadu ka hadlaan marka waxaa weeyaan waa xaalaad iyo ictibaaraad waaye markay fitantu badato oo macruufkii munkar uu noqdo munkarkiina macruuf loo arko oo ummaddu dhibaatadeeda ay badato meel laga soo qabtan la waayo xilligaasoo kale calayka bikhaasati nafsika naftaada gaarkeeda u baxoo naftaada la carar oo meel aad ku cararto ood ku cibaadaysata samaysan weeyaan laakiin inta uu khayr jiro inaad ku sabirto dhibaatada iyo fitantii waxaa kaa soo gaaraya dadkan laakiin aan wixii khayr aho fara badanna aad kala qayb qaadato kaasaa fiicanoo waladii yukhaalidu nnaasa wayasbiru calaa aadaahum khayru min aladii laa yukhaalidu nnaasa walaa yasbiru calaa aadaahum nabi alai salaam midka dadka dheehaya ku sabraaya dhibkooda yaa ka khayr badan buu yidhi midka aan ku sabraynin dhibka dadka ee ka cararaaya qala xadaana cabd bnu xumaydin qala akhbaranaa cabdrazaq bnu hamaam qaala akhbaranaa macmar bnu rashidin can zuhri can cadaai bni yaziid ileyti can abi saciidin alkhudriyi sacd bnu malikin qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ayu naasi dadka keebaa afdal u fadli badan yaa rasuul allah rasuul allow nin walbaba wuxuu rabaa martabada inuu gaaruu rabaa su-aasha maaha su-aal iska mujarad ah ma aha oo caradi ah oo qofku uu naftiisa uunu ka helay laabtiisa ma ahee waa tartan iyo musaabaqatun ila alkhayraat bay ka dhigan tahay wuxuu rabaa qofkan camalka ugu fiican inuu isaga sameeyuu rabaa qaala nabigu wuxuu yidhi muuminun baa u fadli badan yujaahidu binafsihi naftiisa ku jihaadiyo wamaalihi maalkiisa fii sabiili illaahi labadaba ku bixiyey qaala uma man yaa ku xiga qaala uma rajulu nin muctazilun fogaaday fii shacbin gol min ashicaabi golaha ka mida buuraha iyo meelaha iska aadaya baadiyaha fog yacbudu rabbahu rabbigii caabuday wayadacu naas dadka kala tegay min sharihi shartiisa soo maarti wayadacu naasa min sharihi nooc tawaaduc aha laga iltimaasayaa tawaaduc baa ku jira maxaa yeelay wayadacu naasa sharahum lama dhihin dadka shartooda ka fogaani mar walbaba dadka sharta ha u ilaafeyni naftaada calayka bikhaasati nafsika lagu yidhi asaga naftiisa sharteedii dadka kala fogaanaya taasaa markaa yaa la rabaa qofku inuu u arko ee inuu dho dadkii baa fasahaadooyinkaan ku dhacdayoo aniga maarata shartooda baan ka cararaya ee inuu dhahaa la rabaa dhibaatadan iyo fitantii baa badatayoo anigii baa marka naftaydii ayaa khatar ku sugan naftaydii baa khatar ku sugan oon la cararay qaala waxadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxmaan addaaramiyu qaala akhbaranaa moxamed bnu yuusuf alfiryaabi can ilawsaaci cabdiraxmaan bnu camr bnu awsaaci can ibni shihaab الzuhri bhada isnaadi faqaal warajulu fii shicbin walam yaqul uma rajulu qala xadaثana yaxya bnu yaxya tamimi qala xadaثana cabdاlcaziz bn abi xaazim can abihi can balcajata uu imaan doona can abi hurayrata can rasuuli اllahi sala اlه alay sl anhu qaal nabigu wuxuu yidhi min khayri macaashi الnaasi dadka noloshooda waxaa ugu khayr badan min khayri axwaali cayshihim ba kala weye min khayri axwaali cayshihim noloshoo dadka ay ku nool yihiin xaalado badan bay ku kala nool yihiin dadku xaalado badan ayay ku kala nool yihiin xaaladda ugu khayr badan nolosha dadka lahum dadkana u khayr badan rajulun nin wey axwaasha dadka ay ku nool yihiin waxaa ugu khayr badan rajulun xaalatu rajuli nin xaaladiis muusikun ku dhegan cinaana farasihi faraskiisa xarigiisii ama kaynaankiisii canaanka waa xariga ku xiranee laguha ogaamiyo ama xakamaha kaas weeyaan canaana farasihi buu ku dhegan yahay fii illahi buu la dhex taagan yahay jihaad yadiiru markaasuu wuxuu ku boodi calaa matnihi matni farasihi faraska dhabarkiisuu ku boodi markii ka kaca la dhahaba faraskiisuu ku boodaya waa diyaarsan yahay kullamaa samica mar allaala markuu maqlo haycatan qaylo iyo dhawaaq iyo oo oo uu maqlo ow amase fasca argagax uu maqlo daara waa ku boodaya calayhi calaa matni farasihi faraska dushiisa yabtaqi lqatla dil buu rabaa inuu wax dilo walmowta ama uu u dhinto madaanahu meeshii loo malaynayay buu geli yani inuu gaaladii cadowgu wax dilo uu yaxyeelo ama asaga uu dhinto dhimashadaasna waxaa weeye meeshii loo malaynayay ee dagaalku ka socday buu tegayaa madaanahu madaana almowt meesha dhimashada loo malaynayo in lagu dhiman karo ama qatli iyo qof uu wax ka yeeli karo halkaasuu gelayaa yabtaqi alqatla waalmowta buu raadinayaa madaanahu buu raadin meesha maarata qatliga um, loo maleeyo iyo mowtka iyo geerida meesha qofka uu malaynayo halkaasuu tegayaa aw rajulun ama waa nin fii quraymatin xayn yaroo adria haysta qurayma waa tasqiiru hanam ari yar buu haystaa fii ra'si shacfatin buur dusheeda koruuna degan yahay min haadihi shacaf dulahan ka mid ah meelaha dusha ah oo dhulka dul iyo diil buu u qaybsamaa meelaha buuraha ahee kore ee jiiraha laga baxo meelo waxaa jirta jiir laga bixi ah, ilaahay su u abuuray aradadiisa subxaana wa tacaala dhulkan inta badan lagama caradan kama jiro caradan jiro dhulkaa xijaas ee buuraha badanna ayaguna waxa weeyaan buur korkeedoo lagu noolaan kara maba ahaba oo wax kababaxaaba wax ka ma leh laakiin meelaha qaar waxaa jirta dhulkan hoose ee siman ayaa oo webiga iyo biyaha iyo leh waa dhul oo diil baa la dhahaa dooxooyinkii baa ku yaalla webiyihii baa mara bannaankii iyo bankii baa ku yaalla beerihii baa laga tabcadaa diilla dulla way jirtaa oo waa buuro buurahaas waxaa weeyaan meel la maray leeyihin waddooyina waa la fuulayaa saasaa loo fuulayaa saasaa loo socon saasaa loo socon cirka loo soconaya cirka loo socon markaad buurta dhankeeda kore geeskaad tagto meesha aad ka soo fuushay dhulka markaas aa u fuuriso qiiq baad moodi qiiq meel qiiq ah oo waxaad moodaysaa dhulkii wuu diraandiraya hoos buu dhulkii baarta kaa maraya korkii koraa taagantaha korkaa kora marka buur iska taagan ma ahee dhul siman ba haddana geri oo togag leh oo ceelan leh oo muxuuaha beero leh oo dooxooyin leh oo ayadoo laftigeeda lagu noolaada haddana tegaysaa dul iyo diil baa la dhahaa dayib yaa arkay carradaas waad arteen soo maaha mm-hmm. dhulkaa etoobiya ayayaa caan ku ah caan ku ah marka xilliga roobkana hoos baa la imaanaya webiga xilliga maxaan ujeedaa xilliga abaarta iyo kuleelka xilliga roobkana kor baa la aaya meelaha qaar dayib shacfiga halkaasaa la dhaha marka waa dusha korkeedaa la dhahaa iska degan yahay oo mase badna waadin tog gudihii buu degan yahay min hadihi alawdiyati togagan ka mida ah, meelaha togaga ahee geedaha lehe ceelashana laga caba ayuu iska agdegan yahay yuqiimu salaata salaadiisa halkaasu iskaga tukan wa zakaata zakadiina halkaasu ku bixinaya qofkaa reebaadiya meesha iska tegan salaadiisna waa tukan zakadii wuxuu kusoo hagaagana waa bixinaya ilaahiisu ku caabudi waxa adduunka ka jira iyo magaalooyinka ka jira ee dhibaato iyo fidnaahana waa ka badbaada waxbaba kama oga qofka asagana waa qof wanaagsan wayacbudu rabba xataa yaatiyahu yaqiin ilaa geeri oga timaado laysa min annaas dadka shaqaba kuma leh ilaa fii khayrin khayr mooyeen wixii khayr aho ciid baa la tukanayaa iyo meel muslimiinta iskugu imaadeen iyo zakadii iyo khayrkaa waxaan ka aheen dadka shaqo kuma leh hadduu jamacadooda u imaado jumco uu ku tukado waa caraabaya oo dushiisiibuu u baxaya qaala waxadaanaahu qutayba bnu saciid can cabdilcaziiz bni abi xaazim wayaquub yani ibn cabdiraxmaan alqaari kilaahumaa can abi xaazim bihada lisnaadi midlah waqaala can bacjata bni cabdillaahi bni badri ayuu yidhi waqaala fii shacbati min hadihi shicaab golaha khilaafa riwaayata yaxya isaga wuxuu yidhi shacab waxadaana abubakr bn abi shayba wazuhayr bnu xarbi wa abu kurayb qaaluu waxay dheen xadaana wakiic can usaama bni zaydin can bacja bni cabdillahi aljuhani can abi hurayra can الnabiy sala اllah alay slam bimacna xadiidi abi xaazim can bacja wa qaala fii shicbi min ashicaab marka shicbi iyo shacaf ayaa kala duwan shacafku waa dusha kore ee buurta shacabkuna waa golaha gosha buurta labada buurood meelsha iska qabtaan oo gudaheedoo la galo waaba meelo la degay leedahay oo ceelal bay lahaan kartaayoo geelo badan bay leedahay oo waa la galaa waa la galaa meelaha ayaana sidaasoo kalea marka bacja iyo balcaja iyo waxba labadaas macno ayaa meesha balcaja iyo bacja isku maar wey baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaanu rajulayn laba nin baa la caddaynaya oo yuqtalu axaduhumaa midkood yaqtulu yaa fiican in la yuqtaludaha anigu yaad ii kor in la kor laga dhigo musama lilmacluum yaqtulu dili axaduhumaa midkood baa wuxuu dilayaa mabniyu lilmacluum yaqtulu axaduhumaa midkood baa wuxuu dili alaakhara midkii kale yadkhulaani aljana jannadiina wada gelayaan laba ninoo intuu midkood midka kala dilay jannada iskugu yimid haddana oo adaa qaatiloo wax dilayba aan la dhehayn oon aakhare loo qabsanayn waa wax la yaab loo cajabla wey xadaanaa moxamed bin abi cumar almaki xadaanaa sufyaan can abi zinaad cabdullahi bnu dakwan an acraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal yadxaku allahu ilaahay wuxuu ku qoslayaa ilaa rajulayni laban oo yaqtulu uu dili axaduhuma midkood baa alaakhara kii kala dili kilaahumaa labaduba haddana yadkhulu ljanna jannaday gelayaan faqaaluu waxay dhaheen saxaabada kayfa yaa rasuula allah siday ku dhacaysaa oo isku qabanaysaa qof qaatiloo wax dilo iyo kii la dilay inay jannada iskugu tagaan waxbana aynan isku haysanin qaala nabigu wuxuu yidhi yuqaatilu haada midkan hore ay dagaalamaya la dili doono fii sabiili sabiilillahi buu ku dagaalamay asagoo muslimoo muwaxidaho mujaahida caza wajal fa yustashhadu markaasaa la shahiidin oo la dilayaa oo jidkii baa lagu dilayaa uma shahiid buu noqdo shahiid aakharuu noqdo jannuu galay uma yatuubu ullah ilaahay wuxuu ka toobad aqbalay cala alqaatii gaalkii muslimkaa dilay ayaa ilaahay ka toobad aqbalay fa yuslimu waa islaamayaa islaamkana yajubu maa qabla wixii ka horrey o dhan buu baabi'inayaa fa yuqaatilu asagiina markaasuu safkii mujaahidiintii tuugalu dagaalami fii sabiili illahi buu ku jihaadayaa caza wajal fa yustashhadu asagana waa la dilayaa fii sabila lagu dilaya laba shahiidoo janna isku imaato isku darajaa ayay noqonayaan qof qof kale waxu haystana ma jirto yadxak llahu ifaat sifatu dixki iyo sifatu lcajab iyo sifaatka ilaahay bay kamid tahay sifaat alficiliya la yidhaahdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaatkuu nabigiisa ku tilmaamay sifaat ilahay isku tilmaamay kuwa nabigiisa ku tilmaamay intan waxyi min allah siday tahay baan ku maraynaa waxbaa lagu fasira maayo dixikagaas waa dixki waa la yaqaani laakiin laysa ka dixkina abadan qosolkeenoo kale maaha qaacidadii baa haysataa qur-aankeed ilaahay inaad ilaahay sifaadkiisana u qirto samiic basiir sifaatka kale ilahay leeyahy faraha badan dixkiga cajabka nusuulka waxaasoo dhan ilahay aad u ihbaatiso u sugto haddana laysa ka mili shay aad marka waxaa weeyaan bayna ihbaatin wa bayna tanziihin ayaad maaratay aad kulminaysaa waxaad ka nasahaysaa ilaahay mushaabahat lkhalqi khalqiga inuu shabaho waad ka nasahaysaa laysa ka mili shay haddana tasifuhu bima wasama bihi nafsah oo wasada bihi rasuuluhu sala allah alay wasalam wixii ilaahay naftiisa uu ku sifeeyey ama rasuulkiisa uu ku sifeeyeyna waa ihbaatina waa sugaysaa calaa khiraari maa qaala bihi maalik siduu imaam maalik oo kale raximahu llah alistiwaau macluum alistiwaau macluum walkayfu majhuul wasu'aalu canhu bidca saas weeyaan waxaa markaa sidaas way sida madhab ahlusunna ay ku tageen bikhilaafi madhab almucaila walmuawila almucaila walmu'awila labadaas madhab baa laga fogaanayaa taciil in la cadilo sifaatka ilaahay la awilo oo macno kale loo taxriifiyo taasna lama ogolo yuxarifu ilkalima can mawaadicih wixii marka ilaahay uu magicii isku tilmaamay ama nebigiisa uu ku tilmaamay adi inaad macno kale ood jirin aad la doonato sax maaha macno kale la doonato qaarkood waxay dhahayaan malag baa loola jeedaa marka ilaahay baa la sheegay ma ilaahay iyo malag ayaa isku dhigma oo laisku fasiri karaa oo laisku fasiri karaa ilaahay baa qoslay ama ilaahay baa soo degay subxaanahu wa tacaala nusuulan yaliiqu bijalaalihi hadduu asagiiba alla yidhi nabigiisana uu ku tilmaamay adigu wixii kaleed raadinayso maxay tahay qiyaamaha markii lagu weydiiyo haddaad tidhaahdo sidii aan nabigaada uu noo soo gaarhsiiyey ama qur-aanka aan ku aragnay oma annaga raacnay haddaad tidhaahdo waxba lagu qabsan maayo laakiin haddaad wax kale la timaado waxaan kale adiga kuu sheegay ma nabi baa kuu sheegay mise allah kuu sheegay ayaa lagu qabsan karaa ah, lama ogola marka tawiilka la iska ilaaliyo tacdiilka iyo taxriifka tashbiihana laska ilaaliyo ilahay khalqigiisa lagu shabaho in khalqi ilahay lagu shabaho sideenoo kale kada kada la yidhahdana iyaduna baatil weyaan lama ogolo madhabka ahlusunna waa saa waa madhab salaf wa huwa aslam wa aclam wa axkam madhab salaf aslam wa huwa aclam wa huwa axkam bikhilaafi alqaacida albaaila qaacidada baatilka ay dhahaan madhab الsalafi aslam wa madhab اlkhalafi aclam bay dhaheen fiir yani khaladka ay galeen salafkii u dhowaa cilmiga ee waxyiga u dhowaa ee qur-aanka iyo sunnada intaba qaatay saxaabada ka mid ahaayeen waxa ka cilmi badan waa kuma qof ka cilmi badan waaye majmuucooda marka la isku daro wax ka cilmi badnaa ma jirin fardi fardi waa lagu kala cilmi badnaa laakiin majmuucu saxaaba wataabiciin wax ka cilmi badan male salafka marka hum aslan nabadgelyana ayaga garanaya oo tafsiirkii iyo muxuu ahaa fahankiibay ku socdaan nabiga ay ka qaateen xagga cilmigana ayaga ka cilmi badanoo waxay toos u qaateen mishkaat nubuwa ayay wax ka qaateen marka hum aslam wa aclam wa axkam marka qolka hadalka dhahaya madhabu salafi aslam wamamxuu ahaa wاlkhalafu aclam bail wey waxadaana abu bakr bn abi shayba wazuhayr bn xarb waabu kurayb qaaluu waxay dhh xadaana wakiic ibnu jarax can sufyaan can abi zinaad bihada isnaad mila qala xadaana moxamed bn raafic qala xadaana cabdurazaq bn hamaam asadcaani qala akhbarana macmar bnu rashid can amaam bnu munabihi qaal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli illahi sala allahu aleyh waalih wasalam fadakara axaadiida minha waqaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi yadxaku llahu lirajulayni buu ku qosliy yaqtulu axadu waa midkood dila alaakhara midka kale kilaahumaa yadkhulu janna haddana jannada labadiba ay gelayaan qaaluu kayfa ya rasuula allah see u dhacday qaala yuqtalu waa la dili haadaa midkan ayaa la dilo isagoo muslim oo jihaadaya fayaliju ljanna jannuu galay maxaa yeele waa muslim mujaahid oo mushahiidahe uma yatuubu llahu ilahi wuxuu ka toobad aqbali cala aakhari kii kale ee gaalkahaa fayahdiihi ila lislaam uu ku hanuunin uma yujaahidu waa jihaadi fii sabiili illaahi oo fayustashhadu isagana waa la qatliye waa la dila shahiid uu ku dhintay baabun wuxuu ku saabsanyaa man qatala kaafiran qofkii gaal intuu dila uma sadada toosnaada gaal buu dilay fii sabiili illahi isagoo ku jira xarbiya jihaadkii gaal buu dilay asagiina wuu toosnaaday oo diintiibuu ku toosnaaday sadada nusakda qaar uma aslama islaamay waxaa ka fiican sadadada ka fiican xadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba wacdiy bnu xujr qaaluu waxay xadaanaa ismaaciil yacnuuna ibnu jacfar can alcalaa can abihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal laa yajtamicu kaafirun gaal iyo waqaatiluhu kii dilay kuma kulmaan fi naari naar abaddan weligood kuma kulmaan nin mujaahid aho fii sabiili llahi gaal ku dilay iyo gaalku uu dilay naar ku kulmi maayaan fii sabiili llahi ku dagaalabayay maxaa yeeley midkan muslimkaa ee mujaahidka ee gaalka dilay waa qof toosana muslima oo wanaagsan kan kalena gaalnimu ku dhintay marka isku meel ma imaanayaan wey marka waa nooc bishaaro ahoo inuu kaasaga ahaa mujaahidka ilaahay uu hagaajin oo una leexanaynin baa yay u eg tahay qala xaddaثna cabdullahi bn cawn alhilaali qala xaddaثna abu isxaaq alfazaari ibrahim bn muxamedi can suhayl bin abi saalix can abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuul llahi sala allahu alيyه wasalam wuxuu nabigu yidhi laa yajtamicaani fi nnaari kuma kulmaan ijtimaacan kulan yaduru axaduhuma midkood uu dhibi alaakhara midka kale yaduru axaduhumaa alaakhara wuu dhibi kuma kulmayaan naarta haddii ku kulmaanna ma aha midkood midka kale inuu dhiba qiila man hum yaa rasuul kuma qaala muuminun qatala kaafiran muumin intuu gaal dilay uma sadada sawaabki ku toosay iyo kii uu dilay naar kuma kulmayaan ijtimaacan yaduru axaduhum alaakhar yacnii ijtimaac oo ay midkood midka kale uu dhib ka soo gaarayo oo haddii ay naartii ku kulmaan oo maritaan laga hadlo maritaankii kan gaalka asagu naar buu galoo khaali jiro wey midkii kalese naarta wuxuu ku geli maritaanka uu marayo wain minkum ilaa waaridu kaana calaa rabbika xatman maqdiya ah maritaanka uu marayo intaa weeyaan ijtimaaciisa ee ijtimaac oo dhibaato uu ka soo gaari midka asaga ahe gaalkae uu dilay intuu isku meel ay galaan dhibaato ay ka soo gaari ma aha inkastoo xogoo ishkaal ku jira xadiidku taasaa u yii suuro dhow baabu fadli sadaqati fii sabiili lah watadciifiha sadaqada fadlu sadaqati sadaqada fadligeeda fii sabiilillaahi jidka ilaahay sadaqa lagu bixiyo wa tadciifihaa sadaqadaasi labalaab iyo laalaabideeda lalaalaabi doono ajri fara badan oo laalaaban wey oo halkii aad bixisay toddoba boqol ba iyuu gaarayaa xadaana isxaaq bin ibraahim alxandaliyu ahbarana jariir bn cabdilxamiid adabi can acma sulaymaan can abi camr shaybaani can abi mascuud alansaari cuqba binu camr radi allahu canhu qaal jaaa rajulu nin baa yimid buu yidhi binaqatin buu leyi makhduuma hal keenaysan oo xarig xariggeeda ku xidhan yahay ayuu keenay khidaamkeedii iyo zimaamkeedii iyo keenaheedii ayay wadataa xarig lagu xidhaayay fa qaala markaasu wuxuu yidhi haadihi hasham rasuula allow fii sabiilillahi baan ku bixiyey mujaahidiinta rayaamsiiyey siiyey faqaala rasuululahi sala allah alay slam nabiga wuxuu yidhi laka waxaad leedahay bihaa hashaa sababteed yoomalqiyaama maalinta qiyaamo sabcu miati naaqa toddoba boqol oo neefoo geelaad ku leedahay kulluhaa dhammaantoodba makhduuba keenaysan oo xarkahoodii wata ayaad jannada ku leedahay buu nabiga sala allah alay wasalam ayib waa aayaddii qur-aanka aheed oo ilahi yihi mathalu aladiina yunfiquuna fi sabiili اllahi kamahali xabatin ambata sabca sanaabila fi kuli sumbulati miatu xaba toddoba boqol ayuu gaarhayaa sabcumiyati naaqa marka waxaa kaloo xadiidka laga fahmi karaa jannada geel baa joogay geel baa laga helaa toddoba boqoloo halaad baa ninkan jannada lagu siinayaa hal fi ljannati gibil nacam waa kan toddobadiisi boqoloo geel aha buu haysanayaa nicmada jannaday ka mid yihiin hadduu rabo maali hadduu rabo korka kaga fo la buubay meel la aadayaan waka nacamtay ka mid tahay wa qiila toddobada boqol ee geela waxaa loola jeedaa toddobada boqol oo ajriya xasanaad loo bedelay oo miisaanka lagu cuslayana waa lagu fasiray waa nooc حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو usama عن zayd بن قدامة xaw xadana بشر بن khalid حدثنا محمد yani بن جعفر قال xadana shucba kilahuma an acmash bi hada isnaad baabu fadli icaarat alghaazi qofka haaziga ee duulaya in la kaalmeeyo fadliga ku jira fii sabiili illahina ku duulaya bimarkuubin wax gaadiid ahoo uu rukuubsado iyo wagayrihi waxaan gaadiid ahayn oo sida nafaqadii iyo sahaydii oo kalea in lagu kaalmeeyo wa khilaafatihi loogana dimano fii ahlihi reerkiisii bikhayrin khayr looga dimano oo hadduu baxayna icaano lagu sameeyo oo gaadiid la siiyo oo sahay la siiyo hadduu maqan yahayna reerkii wanaag iyo khayr looga maarata looga dimano loo sii ilaaliyo oo wixii loo qaban karo loo qabto oo xumaan iyo dhibaatana aan loo geysanin وxadثna abu bkr بن abi shayba وabu kurayb وبn abi cmra wlfd labi kuraybi qaluu xadثna abu mucaawiya can acma sulayman can abi cmr الshaybani can abi mascuud الأnsari radي الlahu canhu qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiy nabiga calayh الsalaaةu wasalaam faqaala wuxuu yidhi innii anigu rasuul allow ubdica bii daabaddaydii baa laiga halaagay ubdica ee uhlika daabati daabaddaa saarraa ee gaadiidkaygii yaa iga halaagsamay oo iga banjaro iga dhintay faxmilnii gaadiid isii oo ixumbaar faqaala nabiga wuxuu yidhi maa cindii ma hayo waxaan gaadiidoon ku siiyo on kugu xumbaaro ma hayo faqaala rajulu nin maqlayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ana aniga adulluhu soo tusi calaa man baan tusi yaxmiluhu gaadiid siiya faqaala rasuulu llaahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin qofkii khayr tusaa soo maarate khayrku waa nakira mantuna waa shardiya nakiratun fi siyaaqi shardi tufiidu lcumuum man dalla qofkii tusiya nacam calaa khayrin khayr qofkii dad tusiya falahu wuxuu leeyahay midlu ajri faacilihi faacilkii sameeyey ee camalka la yimid ajirkiis oo kaleu leeyahay saasuu nabig alay salaam yidhi marka qof baa wax la'aana waxba ooma haysid dadkii baad u hala hadashay dadkii baad ola hadashay oo tii warsiiya qof haystaad oga shafeecday asagii baad tiri ninkaas haystay orad u tag tiri daliil baad noqotay khayr oo dhan baa soo geli khayr oo dhan baa soo gelaya xataa haddii qof masaajidka aw ku yidhaahdo magaalada ku cusub awa masaajidka waddadaas u maro halkaa u maro halkaa masaajidka aad tiri addaalu cala alkhayri ka baad laba noqonaysaa ajirkiisao kalaad yeelanaysaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar watacliimi sharci cilmigoo dadka la baro macruufkoo la faro munkarkoo laga reebo man dalla calaa khayrin bay soo gelaysaa falahu midlu ajri faacilihi ajri faacilihi oo kalaad yeelanaysaa qaala xadaana isxaaq bin ibraahim qaala akhbarana ciisa bn yunus xa وxadثnي bشhr بن khالد أخبرna محمد بن جعفر عن شعبحا وxadثnي محمد بن رافع xdثna cبدالرزاق أخبرna سفyان كلهم عن الأعمش بhذا الإسناad وxadثna أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثna cفان بن مسلم صفار xdثna حماد بن سلمة xdثna ثابت عن أنس بن مالك xا وxadثna أبو بكر بن نافع واللفظ له xdثna بهز بن أسد xdثna حماد بن سلمة بن ديناr qال xdثna ثابت can anas bni maalikin ana fatan wiil dhalinyaro oo min aslama reer aslama waa qabiil reer carbeed aslam nin dhallinyaro reer aslamaha qaala yidhi yaa rasuul allah innii uriidu alghaswa duulaan baan dooni inaan duulo oo ciidanka raaco oo cadowga lagu baxaya raaco aan ku duulo inii uriidu lghaswa dooni walaysa micii macigana ma ahaanin maa wax aan atajahazu ku diyaargaroobo diyaargarowna ma haysto gaadiidkii sahaydi qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi iiti fulaanan orod hebel u tag fainahu hebel kaana qad kaana wuxuu ahaa tajahaza kii isdiyaariyey fa marida wuu jiraday asagoo alaabtiisii iyo sahaydiisii gaadiidkiisa diyaarsaday yuu xanuunsaday mariid buu noqday laysa cala almardaa xaraj ayuu markaa noqday asaga waa ka hadhay orod u tagoo ka qaado fa ataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabiga yuqri'uka salaama salaam buu kugu soo akhrinaya oo kusoo salaamayay nabiga siyaaqa xadiidkan kuma qorro orod u tagoo igu salaan kuma qorro marka saxaabigu asaga inuu iska ijtihaaday oo uu xusn xusnulmuraadafo ay ka tahay iyo inuu nabiga ku yidhi laakiin musnadu axmed binu xambal waxaa ku sugan arrinka asaga ah oo inuu nabiga calayh salaam salaamta diray taasaa marka halkaasi ku jira ina rasul sal slam yuqriuka wa yaquulu uu leeyahay acdinii waxaad ku tidhaahdaa orod u tagoo igu salaanoo waxaad tidhaahdaa waxaad ku dhahdaa acdinii isii alladii wixii aad tajahasta bihi isku diyaarisay wixii aad u diyaargarowda jihaadka ugu diyaargarowda haddaad bixaynin igu soo wareeji qaala wuxuu yidhi saxaabigii xoolaha iyo sahayda diyaarsaday yaa fulaana heblaay buu yidhi islaantiisa u dhawaaqaya yaa fulaana magaceedaba ugu yeedhi dhib ma laha islaantaada magaceeda ugu yeedho yaa fulaana heblaay acdiihi c alladii wixii aad tajahastu bihi diyaarsaday wixii aan diyaarsaday alaab iyo gaadiid ahaa oo aan diyaarsaday ku wareeji walaa taxbisii canhu shayan waxbana ha ka reebanin waxba ha ka reebin fa wallaahi baan ku dhaartay laa taxbisii kama reebtid minhu shayan wax oo fa yubaaraka laki lagu barakeeya bihi sheegaas ama fiihi sheegaas saga gudihiisa wixii aad ka reebato lagu barakayn maayo waxbaa ka reebanin wa allaala wixii ale la baxay aad ii diyaarisay ku wareeji asaga saasuu yihi saxaabiga radia allahu canhu wa marka ajirka fiiri dalaaladii waa ajir kan asaga ee socdee raba inuuna ka harin jihaadka waa ajir iyo khayr midka wixiisi o dhanba qofka ku wareejinaya isaguna fiiri dad ummad wada khayr badan oo khayrun ka shaqaysa oo khayrka isku kaalmaysata ayay ahaayeen waxadaثna saciid bn mansuur abu daahir qaala abu daahir akhbarana ibn wahbin wa qaala saciid xadaثna cabdullahi bn wahbin qaala akhbaranii camr bn xaarith can bukayr bn ashaj can busr bn saciid can zayd bn khalid aljuhani can rasuuli اllahi salى اllah alيه waslama qaal annahu nabigu qaala wuxuu yidhi man jahaza qaaziyan qof duulaya fii sabiili llahi ku baxaya qofkii diyaariya tajhiisku waa diyaargarowgi wey wixii lagu bixi lahaay o dhan sahaydii iyo gaadiidkii iyo alaabadii faqad hazaa qofkaas isaga waa duulay qof duulay buu la mid yahay waman khalafahu qofkii ka dibmara fii ahlihi reerkiisii bikhayrin oga dibmarana faqad qaza isagana waa duulay reerkiisii qofka maqnaa ciddii buu usii ogaaday u diyaariyey u adeegay waa u sameeyey difaacay oo ilaaliye oo waardiyey waxaaso dhan shaqo badan buu qabtay khayrku waa isaga lel faqad haza marka faqad haza lamidkaasi ma maxay qofka asagaa ahee baxay iyo kii kaalmeeyey iyo kii reerkiisa wanaag oga dibmaray intaba waxaa la moodaa inay isku mid ay yihiin arrintaa marka culamada ka hadlaya waxay dhahaan waxaa weeyaan asalka hawaabka iyo ajirkii buu leeyahay siduu asaga u leeyahay oo kale laakiin qadran maya mubaashirka camalka la baashiray iyo qofka muciinka isku ajir ma noqdaan isku ajir ma noqdaan marka waxaa weeyaan mubaashirka ajir badan laakiin ajirkii isagaha sifadiisii iyo noociisii oo kaleu leeyahay baa laga wadaa qaala xaddadanaa abu rabiic zahrani waan arki doonnaa xaddadanaa yaziid can ibnu zureyc xadana xuseyn bn mucalim almukatibna waa la dhaha xadana yaxya bn abi kahiir alyamani can abi salamata bn cabdiraxmaan azuhri can busr bni saciidin can zayd bn khaalid aljuhani qaal qaala nabiyullahi nabiga ilahi wuxuu yidhi calayh salaam man jahaza khaaziya qof duulaaya ninkii diyaariya faqad hazaa ajirkii duulaankii buu leeyahay waman khalafa ninkii oga dimara khaaziyan qof duulay fii ahli reerkiisina khayr oga dammara faqad hazaa isagana waa duulay waxadaana zuhayr bnu xarbi qala xadana ismaaciil ibnu culaya can caliy bni mubaarakin qaala xadaana yaxya ibn abi kahiir qala xadaanii abu saciidin alkhudriy abi saciidin mawla mihriyi can abi saciidin alkhudri laba abi saciid wey kaas mawla mihri can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bacaa wuxuu diray bacan ciidan ilaa bani laxyaan buu u diray niman reer banu laxyaan la yidhaahdo min hudeel reer hudeel ka sii ah faqaala wuxuu ku yidhi layanbacid saxaabadii buu la hadlaya nabigu ha saaro min kulli rajulayni labadii nin qows walbaba labadii nin ee wada joogta meel axaduha midkood ha baxo oo dadkii meesha wada joogay nisna ha baxaano niska kalena reerkii iyo shaqooyinka ha sii qabtaano liyanbacid ha baxo min kulli rajulayn labadii ninba axadoo midkood ha baxo waljru ajirkana baynahumaa dhaxdoodu ahaaba way wada leeyihiin saasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam yiri hudeel baa lagu duulayaa balulxyaal waa nimankii laayay saxaabada waxadaanii isxaaq ibn mansuur akhbarana cabdsamadi cali bn cabdilwaarif qaala samictu abi yuxadiu xadani xuseen can yaxyaa qala xadana abu saciidin mawla lmihriy xadana abu saciid alqudri ana rasuula اllahi sal ly slm bacثa bacثa bimacnaha wxadanii isxaaq bn mansuurin qala akhbarana cubayd illahi can ibni muusa can shayban can yaxya bihada isnaadi mitlahu xadana saciid bn mansuur qala xadana cabdullahi bn wahbin akhbarana camr bn xaaris can yaziid bn abi xabiib can yaziid bn abi saciid mawla almihriy can abihi can abi saciid alkhudriy sacd bn malik ana rasuula اllahi salى اllahu alيh walih wasalam bacثa wuxuu diray bacثan ciidan ilaa bani lixyaan buu u diray markaasuu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi liyakruj ha baxo min kulli rajulayn labadii ninba rajulu nin ha baxo uma qaala lilqaacidi kii hahay ee dagaalka ka hadhay ee kii baxay ka dambeeyey wuxuu ku yidhi ayukum kiinii intiina hadhayay khalafa kadib mara alkhaarija kuwii baxay fii ehlihi reerkiisa iyo wamaalihi xoolihiisa bikhayrin khayr usii khidmayo wanaag oga dib kaana lahu wuxuu leeyahay milu nisfi ajri khaariji soo maarti mithlu nisfi ajri khaariji marka faqad hazana waxaa weeyaan aslu ljri wa sifatu thawaab ajirkii iyu ayaa laga hadlaya asalkiisii laakiin xagga qadarka iyo kamniyadu milu nisfi ajri khaariji ka baxay ajirkiisa niskiisa oo kale u leeyahay falmubaashiru laysa kalmuciini baabu wuxuu ku saabsan yahay xurmati nisaa'i lmujaahidiin mujaahidiinta haweenkooda xurmadooda wa ithmi man khaanahum qofka khayaama fiihinna haweenkaasi dembigiisa qofkii wanaag oga dimara oo reerkii wanaag iyo khayr iyo ilaalin iyo xifdin iyo khidmo iyo waxaasoo dhan si usii qabtaa faqad ghaza baa la yidhi kii laakiin khayaamo oga dimara isaga oo dhibaataba ku sameeya dembigiisii waa kan xadaana abubakr bin abi shayba xadaana wakiic can sufyaan can calqama bn mardadin can sulaymaan bn buraydata can abihi burayda bn xusayf radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi xurmatu nisaa'i almujaahidiina mujaahidiinta haweenkooda xurmadooda cala alqaacidiina kuwa qaacidiintae fadhiya ay ka xaaraam yihiin ka xurmati ummahaatihim hooyooyinkood xurmadoodao kale wey wamaa min rajulin nin ma jiro min alqaacidiina kuwii fadhiyay ka mid ahoo yakhlufu ka dibmari rajulan nin u dabamari min almujaahidiina ka mida fii ahlihi reerkiisa oga dambayni oo fa yakuunu deena khayaami ma jiro fiihim ayagii dhexdooda khayaami ilaa hadday dhacdo qof khayaamay mujaahidiinta haweenkoodii uqifa waa la soo istaajin lahu asagiibaa loo soo istaajin mujaahidkaa loo soo istaajin kii khaainkaa baa lasoo istaajin mujaahidkii baa loo soo istaajin yowma alqiyama maalinta qiyaamo markaasuu fa wuxuu ka qaadan min camalihi camalkiisii maa shaa intuu doono camalkiisa ka qaadan famaa dannukum malihiina maxay tahay famaa dannukum waa wax la yaabla wey waxaan qofka asaga ah maalinta qiyaamaha ee ajir la raadinayo xasanaad la raadinayo oo intii lasoo istaajiye la yidhi qofka wuu ku khiyaamay reerkaadii buu kaa khiyaamaye ka qaada camalkiisii maxaad u malaynaysaan maxaad u malaynaysaan a ma inuu wax kaga tegi baad u malaynaysaan qala وxadaثnii mحamed بن raafici qala xadaثna yaحya بن aadam qala xadaثna mscr بn kidam can calqma bn mrhd can ibni buraydata can abihi qaal qala yعni النبي sl ل slam bmacna xadiiثi thawri وxadaثna سacيid بn mansur qala xadaثna sufyaan can qacnabin can calqma bn mrhdi bhada الإsnaadi faqaal fakhud min fakhud baa laleeyahy yuqaalu waxaa la dhihi fakhud ka qaado min xasanaatihi kan ku khayaamay xasanaadkiisii maa shita intaad rabta ka qaado faltafata ilaynaa waxaana soo fiiriyey rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markuusaa yidhi faqaala famaa danukum malihiinna muxuu yahay bal ka warrama bal ka warrama arrinta iyada ah maxaad u malaynaysaa qofka asaga ah baaban wuxuu ku saabsan yahay suquudi fardi ljihaad jihaadka fardnimadiisii hadduu cayni yahay iyo hadduu kifaaya yahayba cani lmucaduuriina kuwan macduuriinta cudurdaarka leh waa ka dhacay cudurdaarka kuwa iska leh ama marad ama naafanimo ama indhoolanimo وxadaثna mحamed بن مثنى ومحamed بن بشhاaر ولفظ بن مثنى qال xadaثna mحamed بن جعفر xadaثna شعبة عن أbي إسحاaq أنhu samca البراء yqulu في hadi الآية aيaddan u ka hadlayay ilahay uu yidhi laa ystawي الqاaciduuna min الmuؤminiin kuwa muؤminiinta ee fadhiya ee dagaalka ka hadhay iyo wاlmujaahiduuna fii sabiili الlahi ma sidna isku darajo ma aha mujaahidiinta fadli badan oo darajaad dheer faamara rasuulu الlahi salى الlaه عليه waسلم wuxuu amray زaydan aayadda markay soo degtay saxaabigii zayd binu haabit ahaa ee kaatibka waxyiga qori jiray ayuu nabigu u yeeray oo amray oo yidhi qor fa jaa'a wuxuu la yimid bikatif katif garab buu la yimid xoolaha ariga iyo geela iyo garabkooda ayaa sida looxoo kale iyo buugtoo kale wax lagu qori jiray yaktubuhaa suu aayadda ugu qoro fa shakaa ilayhi waxaa u sheegtay wuxuu aayaddii nabigu uu yeerinayo oo la qorayo warkii waxaa maqlay ibnu maktuub inayna sineen kuwa hadhay iyo kuwa mujaahidiinta inayna ilaahtiisa ku sineen fashakaa ilayhi waxaa nabiga u sheegtay ibnu ummi maktuub saxaabiga la dhihi jiray cabdullaahi ibnu maktuub ama camar waa la dhahaaye ee indhoolkaha ee mu'adinka ahaa daraaratahu indhala-aantiisu nabiga u sheegtay calayhi salaam wuxuu yihi yaa rasuula allah low kuntu aqdiru ljihaada lajaahatu haddaan jihaad kari lahaa waan jihaadi lahaa waanse indhool baan ahay fanaslad waxaa soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darar hayru uli darar taasaa soo degtay intaas oo asxaabu ulacdaar kuwii cudurdaarka lahaa o dhan ayaa loogu cudurdaaray hadduu indhool yahay hadduu maaragtay naafo yahay iyo hadduu mariid jiran yahay qala shucba wuxuu yihi وأخbarnي sacd بن ibrahim can rajuli can zayd bn haabit can hadi الآية laa yastawi الqaaciduuna min almuminin bmثl xadيث الbarا وqala ibn bashاr fi riwaayatihi sacd bn ibrahim buu yihi can abihi can rajuli can zayd bn haabit rajul buu geliyey وxadaثna abu kuray mxamed bn اlclى qala xadaثna ibn bshrin can miscrin ibn kidamin xadaثani abu isxaaq اlbarا abi isxaaqin camr bn cabdillahi can albara bn caazib qaal lama naزlat markay soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina kalamahu ibnu ummi maktuum baa nabiga la hadlo o yidhi anig waa kan sidanaan ahay indhool baan ahay maxaan fala fanaزlat hayru uli darar intaa bisa soo degtay intaa keliya ayaa soo degtay halkaas habaka la geliyey laa yastawi alqaaciduuna min almuminiina hayru uli darar laa yastawi qaaciduna min almuminina fi sabiili illahi ayadda soo degtay marka laa yastawi qaaciduuna min almuuminiina غayr uli darar ayb wاlmujaahiduuna fi sabiili الlah taasaa marka intaas marka saxaabiga wuxuu leeyahay zayd nabiga oo bawdadiisii iyo lugihiisii kuwayga ay saa u kor saaran yihiin oo uu ii qoraayo yaa intaa soo degtay hayru uli darari baa soo degtay fakaadat fakhidii an taruda buu leeyahy bawdadaydu waxay ku sigatay inay burburtaba culayskii nabiga soo fuulay keli ah intaa kayru ulid darar bawdadii baa bof dhii gaartay o burburi gaadhay jabi gaadhay buu yidhi fiqalka iyo culayska nabiga fuulayay calayhi salaatu wasalaam dayib baabun wuxuu ku saabsan yahay hubuuti ljannati jannada inay u sugnaatay lishahiida qofka shahiidka ah jannada meesha kore qaala xadana saciid bnu camr ashcafi wa suweyd ibnu saciidin wa walafdu lisaciidin akhbaranaa sufyaan can camar samica jaabiran yaquul qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ayna ana yaa rasuula allah rasuul allahu anigu xaggeen ahaan oon geli in qutiltu haddii jihaadka laiigu dilo gaalada ii disho qaala nabi wuxuu yidhi fi ljanna jannadaad gelaysaa fa alqaa wuxuu tuuray tamaraat xabado timirahoo kunna fii yaddii gacantiisa ku jiray ayuu tuuray yacni inficaalkii iyo xamaasadii iyo khiiradii haysay jannada u haysay ayuu xataa garan waaya dhammayso ama qof kale u dhiib waaba tuuray kuna fii yadihi uma qaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay wa fii xadiidi suwayd qaala rajulu nabi sal slm yowma uxud bayna maalinta axud bay ahayd qala xadadna abu bakr bin abi shayba qala xadadna abu usama can zakariya can abi isxaaqin can albara qaal jaءa rajulu min bani nabiid nin reer bani nabiida ah, yaa ila nabiy nabiga u yimid calayh salam xaw xadadana axmed bin janaab almisisi qaala xadadna ciisa yacni bnu yunus can zakariya can abi isxaaq isabeyi can albara bn caazib radi allahu canhuma qaal jaءa rajulu nin baa u yimid nabiga min bani nabiidin reer bani nabiida ah qabiilin qabiilin aw qabiilatun wey waa qabiilo oo min alansaar reer ansaareeda fa qaala wuxuu yidhi ninkiisi u soo socday ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anaka cabduhu wa rasuuluhu buu yidhi waa ashahatay islaamnimadu soo galay a intuu tawxiidsado o ashahatay ayuu haddana uma taqadama dagaalkii uxud oo markaa taagan buu horay ugu sii socday faqaatala waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi camila haada kan wuxuu sameeyey yasiiran camal yar wa uujira waxaa lagu ajirsiiyey kaiiran ajir fara badan rasul nabig alay slam qof walba uu dhiman lahaa dhimasho unbaa ninka gaadhay jimashadiisi baa ilahay shahaado oga dhigay jihaad buu ku dhintay wax uu la yimi salaad iyo cibaado kale ma jirto tawxiidka uu tawxiidsanayba camal uu qabta waxaa ugu horreeyey jihaadkii waa dhintay qofkaa marka wuxuu nabiga camal yarra waa la yimid darajada u sarreeyey darajad manaasil shuhadaana waa helay qala xadadna abubakr bn nadr bn abi nadr wahaarun bn cabdillahi wamaxamed bn raafi wcabdi bn xumaydin walfaadhu mutaqaariba qaaluu waxay dhah xadaana sulayman huwa bn mugiira can haabit bn aslam can anas bni malikin radi allahu canhu qaal bacada rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigaa wuxuu diray busaysa ninka busaysa layihahdo caynan xaaluu yahay jaasuus caynan isaga oo ah qof oo wararka soo raadinayo yanduru soo fiirinaya maa sanacad ciiru abi sufyaan abu sufyaan safartiisii shaam ka timid ee raashinka iyo badeecada waday yaa loo diray bal meeshay marayaan soo ogow caynan caynka waa qofka caynka yani khabarka iyo mukhaabaraadka iyo wararka yaa la yidhahdaa orod noo soo ogow baa la yidhi fa jaa'a waa yimid busaysa wamaa fi lbeyti oo guriga uusan joogin axadun qof hayrii aniga aan ahayn iyo wagayru rasuulillaahi saasuu leeyahay anas bin malik aniga rasuulka keliya oo guriga ku jira ayuu noo yimid qaala markaasu wuxuu yidhi anas qaala wuxuu le raawigu laa adri ma ogin mastatnaa wuxuu soo reebay oo bacda nisaa haweenkiisa qaar ka mid mida ah inuu yidhi iyo haweenka nabiga qaar ka mida ah uu ku daray inta guriga joogtay qaala faxadatahu busayse wuxuu u warramay nabiga alxadiida warkii abu sufyaan ciidankiisii xogtoodii akhbaartoodii wixii o dhan buu nabigu u dhiibay calayhi salaam qaala fakharaja rasuulullah isla markiiba nabiga gurigu kasoo booday kasoo baxay fatakallama saxaabadii wixii agtiisa joogtay buu la hadlay faqaala wuxuu yidhi ina lanaa alibah ina lanaa waxaa noo sugnaaday alibah ay matluub wax aan dalbayno oon raadinayno ayaa jira wax baan raadinaynaa oon rabnaa inuu naga fakanin oon si dhaqsaan rabnaa u gaarro faman kaana qofkuu ahaa lidahrow gaadiidkiisii xaadiran qofkuu xaadir u yahay qofkii gaadiidkiisii iyo faraskiisii iyo gaadiidkiisii uu xaadir u yahay fal yarkab macana hana soo raaco hasoo fuula hana soo raaco wax dambeoo lasiisi sugi ma jirtee inta diyaarka ahi na soo raaca ninka ayuu naga fakanina fa jacala rijaalu rag baa waxay guda galeen yasta'dinuunahu nabiga inay weydiisanayaan fii duhuraanihim gaadiidkoodii oo fii lmadiina madiina duleedkeedii iyo cawaarida koraa gaadiidkoodii oo jooga ayay nabiga idan weydiisteen o nabi meeshaa gaadiidkii buulooyinkaasi naga joogaan aan ku oradno faqaala nabigu wuxuu dhahay laa maya kama gaarro kama gaarro aman gaadiid duleedka joogay lasoo kaxeeyo kama gaarro wixii xaadira ilaa man umaay raaci kaana ahaaday dahru gaadiidkiisa xaadiran xaadir u yahay qofkaa soo raaca fandalaqa waa booday rasuulku waa dhaqaaqay sala allah alay wasalam isaga iyo waa asxaabu asxaabtiisa saddex boqol iyo wax dhowr iyo toban gaaraya ayaa baxday xataa sabaqu lmushrikiin gaaladii waxay oga hormareen ilaa badrin ceelkii bader abu sufyaan iyo ciidankiisii fakade waxaa soo dargalay ciidan weyn oo kun gaarayo abujahl uu hogaaminayo maka ka soo yaacay ayaa soo dargalay ceelkii beder baa qof yaa iskaga hor imaaday ceelkii waxaa hoosta soo gashaday nabiga saxaabadiisa yaa oga hormaray iyagana oon baa lagu reebay ayib xataa sabaqu lmushrikiina ilaa badr bay oga hormareen wa ja'a almushrikuuna gaaladii baa yimid wuxuu ceelkii la fadhiyo faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu ku yidhi saxaabada laa yuqadimanna yuunan horay marin axadun minkum qof idinka inaga mida ilaa shayin wax tallaabo ah yuuna qaadin xataa akuuna ilaa aan ka ahdo ana aniga duuna sokadiisa ilaa aniga aan ka soka maro oon xogtii wixii awaamirahaa aan ka bixiyo oo inaga nadaamiyo o inaga tartiibiyo arrimaho dhan aniga iga dambeeya wax walbaan aniga iga dhow fadara almushrikuun gaaladii baa soo dhawaaday oo soo dhowaaday faqaala rasuulu llahi sal ly slam baa wuxuu markii meel isku dhowaadeen ay gaareen wuxuu yidhi quumuu istaaga ilaa jannatin janno u istaaga carduha ballaceedu alsamaawaatu walard cirarka iyo ardooyinka janno cardigeedu ballaceedu u dhan yahay jannadaasaad gelaysaan u istaaga oo doonta qaala yaquulu cumayr ibnu xumaam saxaabi cumayr ibnu xumaam alansaari baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah jannatun miyaa tiri carduhaa ballaceedu alsamaawaatu walard ma janna samaawaadka iyo ardada ballaceedu u dhan yahayba qaala nacam haa buu nabigu alayh salaam qaala wuxuu yidhi bakin bakin ayuu bakin bakin waa uu kelimo iska yar farax farax oo qofka uu wixii wanaag iyo khayra uu maaratay lagu ku bishaaraysanayo bakin bakin waa liibaan iyo liibaan faqaala rasuulu lahi ba wuxuu yidhi alayh salaam maa yaxmiluka maxaa kugu xumbaaray calaa qawlika bakin bakin maxaad ka waddaa kelimadan bakin bakinta qaala wuxuu yidhi la wax kale kama wadeen wallahi baan ku dhaartay ya rasuul allah ilaa rajaa'atan ama rajaan rajaan ka qabo an akuuna min ahliha jannada aad sheegtay ehelkeeda inaan ka mid noqda rajaan ka qabo unbaa saa ina u badboodaya qaala wuxuu yidhi fa inaka min ahliha ku bishaaraysa ehelkeedii baad ka mid tahay fa akhraja wuxuu soo saaray tamaraati xabarat timira oo yuu min qarnii ka soo saaray jacbadiisii iyo ehligiisii leefta meesha lagu guro ee ohligaa gawooyada ayuu wuxuu ka soo saaray xabarat timira ugu jiray fa jacala yaakulu minhunna wuxuu galay inuu cuncunaayo uma qaala wuxuu yihi lain ana anigu haddaan xayiitu sii noolaado xataa aakula ilaa aan ka dhammaysto tamaraatii timrahayga haadihi ee tala ilaa aan ka wada cuno haddaan noolaado innahaa nooloshaasi la xayaatun waa noolol dawiilatun dheer weli noolal dheer baayaaba sii noolaaday intaa ka soka inaan dhintaan rabaa buree oo meeshii dee khatarta ahayd inuu galuu rabaa madaanulqatli ee ujeeddadiisu dil ma aha iyo in la dilee waxa weeye inuu jihaado oo yaqtul yudaafic yuhaajib ujeedadaa marka madaanulqatli buu galay marka dee meeshaa qofkii galana wuxuu rajadiisa ay tahay inuu ku tago ee eh, macnaheedu maaha inuu intusku makaniyo dhex fadhiisto madaxa foorariyo si loo dilo ma aha yuqaatil wayaqtul wey ah, fayaqtuluuna wayuqtaluuna wey qaala faramaa bima kaana macah wixii uu haystay oo min atamri timira ayuu iska tuuray uma qaatalahum intuu la dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay buu dagaalamayo marka waa shahaada isku dhintay qala xadaana yaxya bnu yaxya tamiim wqutayba bnu saciid walafd yaxya qaala qutayba xadaana waqaala yaxya akhbarana jacfar bnu sulaymaan can abi cimraan aljawri can abi bakr bn cabdillahi bn qaysin can abihi qaal samictu abi w bixadrati alcaduw aabbahay baan ka maqlay buu leeyahay cabdullaahi bnu qays asagoo bixadrati alcaduw cadowga goobtii cadow asagoo jooga goobtii dagaalka yaquul asagoo le qaala rasuulu llahi nabiga calay salaam baa wuxuu yidhi ina abwaaba aljanna jannada albaabaheedu taxta dilaali suyuufi seefaha hoostooda ayay jannada ku jirtaa faqaama rajulu markaasaa nin istaagay rathul hay-a nin hay-adiisa ay iska basaasan tahay oon aad labiskiisii iyo timihiisii iyo ayna hagaagsaneen oo nin dagaalyahan oo mujaahid ahoo furinta ku jira weeyaane ayaa booday faqaala ku yidhi yaa abaa muusa abaa muusow aanta adiga miyaa samicta maqlay rasuulallaahi sala allahu caleyh wasalam oo yaquulu leh haadaa arrinkaas oo leh jannada albaabaheedu seefaha hoostooda ku jiraan oo qofka markii lagu seefta ku dhacdo hoosteedaba jannadii buu gelayaa warka madaa nabiga ka maqlay calayhi salaam yaquulu haada qaala nacam haa buu yidhi qaala farajaca wuxuu ku laabtay ninkii ilaa asxaabi asxaabtiisa saaxiibadii buu ku laabtay faqaala wuxuu ku yidhi aqra'u calaykum asalaam maca salaami aqra'u calaykum asalaam waa ina salaamaya salaamta waa salaamtii maca salaamada wey waa maca salaami ogaaday arki maysaan uma kasara wuxuu jabiyey jafna sayfihi seeftiisa galkeedii qimdigii iyo galkii ayuu jabiyey oo seeftan mar damba gal la gelin mahayabu ka wadaa waa un ku tegayaa meesha ugu dareed ka soo laaban mahayo fa alqaahu waa tuuray galkii oo jajaban ayuu iska xooray seeftii oo markaasi afkeedii furan yahay ayuu la dhaqaaqay uma mashaa bisayfihi seeftii oo masluul ah ayuu wuxuu la aaday ila alcaduwi cadowgii buu la aaday fadaraba bihi gaaladii buu la dhacay xataa qutila ilaa seeda laga dilo xadaana mxamed bnu xaatim qaala xadaana cafaan bnu muslim xadaana xamaad bnu slm akhbarana haabit ibnu aslam xamaad bnu zayd baan malinaya can anas bni malikin qaal jaءa naasu dad baa u yimid ila nabiy nabiga calayh الsalaatu wasalaam faqaaluu waxay dhaheen anibcaf waxaad dirtaa macanaa rijaalan rag niman khayaamo wata bay ahaayeen rag waxaana raacisaa culumo ahoo quraa ahoo waxna bara oo dacwada diintana gaadhsiiya raaci bay dhaheen anibcaf dir macanaa rijaalan rag yucallimuuna na bara alqur'aana qur wasunna iyo axaadiista nabara labadaasaa ilaan cilmigu iyo diintu labadaas weeyaan wixii kale waa wax u khidmaynaayo oo ayaga lagu gaarhaayo oo wasaa'il ah ama wax saxaya xagga carabka ama xagga faahfaahinta iyo sharaxa loola jeedo ee waxa diinta laguu sheegi iyo shareecada iyo cilmiga laguu sheegi ee wixii manaaqib iyo fadli ehelkeeda lagu ugu tubaayo waa qur-aanka iyo sunnada ogow rijaala yucallimuuna alqur'aana ma wasunna sunnada ma labadaa u weeye fabacata ilayhi nabiga wuxuu u diray sabciina rajulan toddobaatan nin buu u diray meel ansaar ansaareen raggu haddana rag qaali ahaayeen qiimo badan yuqaalu lahum waxaa la dhihi jiray alqura alqura baa la dhihi jiray kuwa quraan akhriska badnaa aayadda soo degtaa markaa waa sii xifdinaya fiihim waxaa ku dhex jira oo ka mid a khaali xaraam abtigay xaraam ayaa ka mid a anas ibnu maaliggaasi waxaa dhashay umu sulaym binti milxaan baa dhashay xaraamkana waa xaraam binu milxaan waaye marka xaraam abtigay xaraam baa la socday oo ka ah ciidanka yaqra'uuna qur'aana nimanka qur-aankay akrin jireen habeenkii oo waxay ahayn ruhbaanun fi lleyl habeenkii rag cibaadaysta oo qur-aanka akhriya oo ku tahajudo ku sumciy ay ahaayeen wayatadaarasuuna bileyl habeenkii waxay isu fasiri jireen qur-aanka yatacallamuuna way barin jireen oo qur-aanka xifdigiisii iyo macnihiisii iyo tadaburkiisii intaba waa laisku wadaa waa laisku wadi jiray qur-aankan dhammayn hadhowna tafsiirka soo arsan doona ma jirin salafka mayna aqoon jirin qur-aanka iyo waxaa la dhex wari jiray tafsiirka fatacallamuu alqur'aana waalcilma waalcamala macan ayay wada barteen hal mara wa kaanuu binahaar maalintana waxay ahaayeen yajii'uuna bilmaa rag meel fadhiya mayn aheene biyahay soo aroori jireen fa yadacuunahu fi masaajidka soo dhigi jireen masaajidka biyaha la keeni dadka musaafirkaa qofka imaada ka caba biyo sabiil la yidhaahdo oo laga cabo ayaa masaajidka la keeni jiray musabal waay musabal waxaa kaloo kuwa beeralayda beerta lehna waxay keeni jireen laamo timir ahoo rucub ah ayay keeni jireen markaas halkaa laska suri halkaasa la suraaya kii imaadadeena rucubka iska rodobka iska goosanoo timirta iska goosanoo saasay marka arrintu tacaawunkaasi ku socon kana wax kale heli karin biyuhu keeni biyaha ayuu keenaya biyo waa keeni karaaye kii beertalena beertiisa wuu soo goynayaa arrintaasa socon jirtay yajiibuuna fa yadacuuna fi lmasjid wayaxtatibuuna waa xaabo guran jireen xaaba baadiha intii la aado fa yabiicuuna xaabadaasay gadan jireen wayashtaruuna bihi dacaama cuntii kusoo gadan jireen liahli sufa dadka ahlu sufada ee xertaha ee dalabatulcilmigaha iyo walwala lilfuqaraai fuqaradii muslimiinta ayaa cunto lagu karin jiray fabacahahum nabiyu raggii sidaa ahaa ee toddobaatanka ahaa qiimaha badnaa ee joogtada ah ee rigliga ahaa saxaabada kuwoodii maaragtay xeerta ah fadhiyey beerre aan aadaynin xoole iyo suuqna aan aadaynin nimankaasay ahaayeen fabacahahum nabiyu nabiga calayhi salaam baa diray ilayhim nimankaasi ardayda cilmiga soo bara oo markaa cilmiga la baranaayo in rixlaad loo baxo oo cilmiga dadka la gaarsiiyo oo muxaadaraad iyo dacwo iyo amru macruuf nahy can munkar lagu soo wareego ummadaha iyo dadka lagu soo wareego gaar ahaan xiliyo gaar iyo munaasabaad iyo awqaad iyo mawaasinta gaar xiliyaha gaar la baxo waa madlow sharciga waa hadyigii nabiga sala allahu alay wasalam ardadiisii buu dirayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam facaraduu lahum gaaladii loo diray baa diraybaa ubanbaxdayba dhexda u istaagay kii laftigooda miyaa mise kuwo kale labada waa la sheegaaye faqataluuhum way laayeen saxaabadii baa la laayey intii la shirqoolay ayaa la laayey qabla an yabluquu lmakaana meeshii loo diray intayna gaarinba dhexdii baa lagu warsheefo oo lagu laayey faqaaluu waxay dhaheen hadday dhinteen rabbigood bay la kulmeen toos bay ilaahay oola hadleen allaahuma allow balliq gaadhsii cannaa xagga anaga nabiyanaa nabigaanagi telefoon ma jiro war kalena ma jiro toddobaatankii waxba kama bixin allahuma allow balliq canna nabiyanaa nabigaanagii naga gaadhsii annaa annagu qad laqiinaaka inaan kula oo dhimannay faradiina aan raadli ku noqonnay canka xaggaada war radiita canna annagaan aad raadli naga noqotay mabsuudiin inaan nahay dadkay jannada galeen ba adduunkii oo dhanba qolyo cadcad bay u tuureen ma rabaan inaan raadli noqonnay nicmadii iyo barwaaqadii iyo manaasil shuhadaa toos baa liya jannada ka qabsada toos u aada qanaadiisha gala marka inaan raadli noqonnay adigana aad raadli naga noqotay fariintaasi nabiga anagoo naga walbaharsan gaarsii qaala markaas waxyii soo degay oo sidii loogu sheegay aayad qur'aan bay ahayd marka hore kadib baa la nasakhay qaala wa ataa rajulun xaraama ataa rajulu nin baa u yimid xaraaman abtigay xaraam anas baa wuxuu leeyahay abtigay xaraam oo ciidankii ka mida ah saxaabadii la socday nin baa gadaal oga yimid qaala anas anas binu maalik abtigiis min khalfii gadaal buu oga yimid fadacanahu wuxuu ku duray birumxin warad xataa anfadow ilaa dhanka kale oga bixiyey oo xaraamka intuu u tegay markii arkay nimankan sansaar colaadeed inay wataan iyo wuxuu waba sii jooga anaa u tegiye hadday badbaadiyaanna de waxaa weeyaan waa khayr haddii kala carara wuxuu isagoo la hadlaayo oo annaga waxaan u soconnaa dacwo baan u soconnaa dagaal ma socono yay isku baaqeenoo gadaalba mid oga yimid markaas waran dhabarka ka geliyey xagga kale caloosha uga saaray xataa anfada faqaala wuxuu yidhi xaraam fustu warabbi alkacba fustu waan liibaanay warabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay waan liibaanay yidhi ah, fawz wey dalika huwa alfawz wey jannadii buu galo shahiid wey ah faqaala rasuulu lahi sala allah alay waslam baa lihi asxaabi wuxuu ku yidhi ina ikhwaanakum wakii baa soo dhacay jibriil baa loo soo dhiibay ina ikhwaanakum walaalihiinii quraadaha qad qutiluu lalla wa inahum qaaluu waxay yidhaahdeen allahuma balliq cannaa nabiyana ilaa nabigaanaga isgaarsii annaa qad laqiinaaka inaan kula kulannay oo fa radiinaa canka aan kaa raadli noqonnay nicmada aadna siisay aan mabsuudiin ku nahay oo raalli ku nahay annagana aad raalli naga tahay naga gaarsii وxadثnي mحamed بن xاatim xadثna bhs بن أسد xadثna سليman بن مغيرة عن haaبت بن أسلم qاal qaala aنasba wuxuu yidhi camii adeerkay kaa hore abtigii buu ahaa mogtahay adeerkiina waa la dili uxud baa lagu dilay wuxuu le qaala anas wuxuu yidhi camii adeerkay alladii adeerkii sumiitu ligu magacaabay bihi magaciisa aniga ligu magac daray oo markuu dhashay anas adeerkii magaciisa anas ibnu nadar baa la dhihi jiray anas ibnu nadar anas ibnu maalik ibnu nadar soo isaga ma aheen adeerkiina anas ibnu nadar ibnu damdan baa la dhihi jiray anas ibnu nadar ibnu damdan baa la dhihi jiray marka magacii adeerkii baa asagana loo bixiyey anas marka wuxuu leeyahay cammi adeerkaygii ladii sumiitu liigu magac bixiyey bihi asaga lam yashhad maca rasuuli illah rasuulka goomaciisa muunan ka qayb gelin badran dagaalkii beder ciidankii nabiga beder u raacay sala allah alay ali wasalam kamid ma ahayn qaala wuxuu yidhi anas fashaqa calayhi anas binu nadar arinkii buu ayaa dhintay arrinkii buu la walbahaaray dagaalku u horreeyey ee muslimiin gaala isku fara saaraan baan ka maqnaa waa ka maarata ah, waxay ku reebtay guhaad iyo walbahaar bay ku reebtay shaqa calayhi arrinkii wuu ka walbahaaray oo ka xumaaday qaala markaasuu wuxuu yidhi asagoo isla hadlay awalu mashhadin goobtii u horraysay oo shahidahu rasuulullah nabigi ilaahay uu xaadiray calayhi salaam isagoo gaalo la dagaalamaayo wuyibtu canhu waa laga maqnaysiiyo waa ka maqnaaday wain araani illaah hadduu ilaahay ituso mashhadan goob kale oo dagaala fii maa bacdu tan kadib bader kadib dagaal kale hadduu ilahay iga xaadiriyo goobjoogaan noqdo maca rasuulillah nabiga maciisa layaraaniy allahu ilaahay wuxuu arki doonaa maa asnacu waxaan sameeyo waxaan sameeyo ilahay wuu arki doonaa subxana wa tacaala yacni waxaan dhigo iyo dadaalkaan bixiyo waan arki doonaa intaas ku gaaftooda qaala fahaaba wuxuu ka cabsaday oo ka haybaystay an yaquula inuu ku hadla hayra waxaan inta ahayn waxaan intaa ahayn wuu ka haybaystay oo inuu tafsiiliyo saasaan yeeli saasaan yeeli saasaan yeeligii waa ka haybaystay anig waa la arki doonaa unbu ku gaabsado fahaba an yaquula hayraha waa ka haybaystay waxay noqon laen lama ogee tafsiilkii iyo waxaasi waxaasaan samaynayaadii waa iskaga xishooday waa ka aamusay waa ka cabsaday ee wuxuu samayn doonaa lama yaqaano laakiin ilaahay waa arki doonaa waa sax qaala wuxuu yidhi fashahida maca rasuuliillah nabiga maciisa wuxuu ka qayb galay bedel maxaa ka xugay yowma uxud dagaalka uxud uxud oo gaaladii oo aaradoor ah oo haari u yimid inay beder aaragoostaan raba yaaba madiina sugoo shubayba qaala wuxuu yidhi anas fastaqbala sacad bnu mucaad waxaa soo qaabilay sacad bnu mucaad baa wuxuu soo qaabilay adeerkay oo dagaalamaya anas bnu nadar faqaala lahu anas baa wuxuu ku yidhi yaa abaa camar abaa camarow ayn xageed u socotaa xageed u cararaysa markii beder dagaalka uxud kii marka dambayumbaayaq dhacay oo la cararay faqaala markii faqaala wuxuu yidhi waahan waahan biriixi aljanna waahantu waa kelimatu tafajuc ama waxaa weeye kelimo qofku uu uu yidhaahdo weeyaan oo talahaf iyo xaniin iyo tah wey waa nooc tah waaham oo kale wey ah. liriixi ljanna ah. jannada udugeedii yaa ajiduhu aan helayaa duuna uxudin uxudin agteeda dhambacay lagu dagaalamayo iyo wuxuu buurta uxud sokodeedii jannada udugeedii baan ka dareemayaa buu oo iga soo udgeysa waina riixaha la yuujad linasiirata sabmia meel fog baa jannada udugeedana ay laga helaan marka jannadii udugeedii baa halkaas iisoo gaadhay buu leey oon ka helayaa ajiduhu duuna uxud uxud sokadeedan udugii iyo caraftii jannada ayaan ka dareemayaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala siiyey duulu nafas waa karaama min karaamaati alawliyaa jannadii inay usoo udugta soo adduunkii joogaba qaala faqaatalahum waa la dagaalamay gaaladi buu dhex qaaday oo dhex qaaday oo dhex qaaday xataa qutila ilaa laga dilay inta waa dagaalamaya qaala fa wujida waxaa laga helay markii dambe ee eh, dagaalkii dhammaaday oo ayaa dhintay la yiro lasbaarayay fa wujida waxaa la helay fii jasadii jidhkiis bidcun wa amaanuuna dhowr iyo sideetan min nabar dhowr iyo siddeetan nabar ayaa lagu arkay min bayni darbati dhufasho lagu dhuftay seef iyo wadhacratin durid wana lagu duray ah wa ramyatin ganid leeb lagu ganay dhowr iyo siddeetan nabar nabargaadh oo ka kooban seef iyo warar iyo leeb waa u dhexdooda intuu galay intaa waa dagaalamaya qaala faqaalat ukhtuu hooyadiiba waxay ukhtuu walaashiis gabarh walaashiiseed cammatii anigana eedday ahayd buu le anas arrubayic bintu nadar la dhihi jiray ayaa waxay tidhi famaa caraftu ma garanin akhii walaalkay ilaa bibanaanihi farihiisa mooyeen shirki intiisao kale oo dhan waxaa weeyaan meel laga garan karo ma maleh wejigana hadda waa kii ay ka diireen oo sarwaji ka sameeyeen oo mule iyo suura xumayn ay sameeyeen oo abu sufyaan uu dhihi jiray waxaad heli doontaan raggiinni oo suuro la suura xumeeyey anigu ma amrin kamana xumi ayuu dhihi jiray markaa ciidankaasa hogaaminaya gaalada wanazalad waxaa soo degtay haadii aaya aayadda rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh rag ka dhabeeyey ballantii ilaahay ay la galeen ballantii ilaahay ay la galeen inay oofin doonaan rag ka dhabeeyey oo ka run sheegay fa minhum waxaa ka mida ah kuwaa ballanta galay man baa ka mida ah qadaa naxba geeridiisii iyo mawdkiisii iyo dhimashadiisii gutay oo dhintay oo geeridu u timid wa minhum waxaa ka mida ah man yantadir kuwa sugaaya wamaa badeluu tabdiilan aan badelin badelidna sidoo ay maaragtay ballantoodii waxba aan ka bedelin qaala fa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada nabiga calayhi salaam yurawna kuwa u maleeya annahaa aayaddani inay nasalad ku soo degtay fiihi anas binu nadar iyo wa fii asxaabihi ragga asaga la midkaha ayaan u arki jiray sabab nasuulka aayadda inay tahay wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed